kitaabkii baynu wadanaa laba boqol iyo saddex iyo sagaashan faslun wuxuu ku dhex jiray markaa abiicat اlmulk ayuu ku dhex jiray hawshaynu wadnaa waa mulkiga iyo abiicaddiisu leeyahay xukunku abiicadda uu leeyahay boqornimadu abiicadda ay leedahay aynu soo sheegno waxaynu nihi mulkigu saaxiib ma laha horeynuga soo sheekay marka nin aad saaxiib ahaydeen haddii uu xil noqdo xil qabto ood ehm, markaa ehm, sidii hore kuu salaami waaye kuu salaami waayo hala yaabin waطabiicaة اmulk kala abaqad baad noqoteen khalaas anta min الraciya wahuwa raaci isbedele ninkii isma bedelin meeshan uu qabte baa iskaga baahan inuu telefoon kaga jawaabi waayo inuu ku salaami waayo iskaga baahan waa abiicad qaldan laakiin mulkiga mulkiga mulkiga mulkigaa wata kaa waa ka soo sheekeynay maanta wuxuu geli doonaa haddii ilahay faslu fi anahu ida staxkama طabiicaة اlmulki min alinfiraadi biاlmajdi waxusuulu الtarafi wاdica aqbalat اdowlaة calى اlharam waynu ka soo sheekeynay kelitalisnimo inuu xukunku leeyahay waynu ka soo hadalnay waxaynu ka soo hadalnay ataraf kelmadii maxayd baraarihii baynu ka soo hadalnay addica waxaa weeyaan qabowga barwaaqada oo eh, ama qofkaa ka muuqato xoogaa inuu baalal yeesho u yar ballaadho qofkiio adica nadrata naciimi ay wejigiisa ka muuqato markaas inuu qoyayo ha intaasi hadday dhacdo ida staxkamat intaasi xukunka boqorka ama eh, dowlad hadday ka muuqato buu ku yidhi ogow buu yidhi maxaa dhaca aqbalat idowlatu cala alharabi dowladdaas way gabowday kelitalisnimadu hadday raagto barwaaqada iyo eh, faakahaysiga iyo badhaadhaha iyo afbalaaila gama dhowra hadduu bato eh, waxaa weeyaan eh, waa dowladdaasi e waa dowlad gabowday wey khalaas wa bayaanuhu min wujuuh meelo fara badan baan ka eegaya ayuu ku kelitarisnimadu alinfiraad bاlmajd alinfiraad bاlmajd waa maxay alinfiraad bilmulki keliya maaha waxaa ku jira buu ku leeyay alinfiraadu biاlmajd waa maxay jazaak allah khayr sheekh maxamuud alinfiraadu biاlmajd wax allaale wixii qabsoomay xilkii la iskugu tegayee casabiyadu ay ka shaqaysayee loo soo wada jeedayee lagu wada dadaalay magaciisi iyo sharaftiisi nin keliya qaadanaya hada infiraad bاlmajd hada infiraad bاlmajd baashan deerta waynu wada falnaye marka muasaso institution baa la isugu tegayaa waa laga wada shaqaynaya institutionka waa dhismaya magac buu lahaanaya saasoo kale waxaasoo dhan ta la iloomin baa ninkaa madaxda baa laleeyahay isagaa bahasha ah hadda intaasoo dad baa la la qabtay mid lacag kula baxay mid habeen u jeeday mid waashmaan ahaa mid maydhi jiray marka maalin waxaan garanaya anaga oo sheekh maxamed khazali raximah ullah khudbad ciiduu noo akhri jiray masar qaahira khudbadda ciidda fitrigana sheekh yuusuf qardaw baa lahaa ciid aladxaana waxaa lahaan jiray sheekh maxamed khazali marka waan xasuustaa marka anagu waxaanu tegi jirnay salaada fajir markaanu tukanno ayaanu sii tegi jirnay maydaanka salaada lagu tukanayo dhallinyaraan markaa ahayd naga dhabahaydoo ah. Ah. markaasaa safka hore inaanay anaga iyo sheekh maxamed khazali cidinoo dhaxaynin baa shardi ahayd ama raggaa waaweyn khudbadaynaya waa inaan ayaan ku baratabi jir markaasaa wuxuu yidhi khudbadda aan akhriyey maanta buu yidhi idinku waxaad u haysataan inuu maxamed khazali akhriyey baad u haysataan buu yidhi maxamed khazali waxa weeyaan bu anu waan anu waan khatimay buu anu khaatimadii baan leeyahay ninkii dhulka goglay kii roogga keenay kii laydhka siraaday kii mikrofoonka xidhay kii kamaradda duubay kii dhalinyarada soo abaabulay kii nabadda ka taliyey kii safafka toosiyey kii biyaha ku tabarucay kii timirta keenay waxaasoo idile khudbaddanay qabteen buu yidhi waxaan ka hadlayaa waa dhowr iyo saddex iyo afar iyo ha fiiri sida fahansay balag ha ma doonay maxamed ghazaali inuu isagu inuu isagu duuna naasi ku an yanfarida bilmajdi ma doonay wuxuu raba inuu hawshan waa hawl layla wada hawl layla eh, eh, wada qabtay sidaasaanay ku qurux badan tahay nolosha eh, qof walba loo ogaado halka uu kaga jiro gurmadka iyo halkuu nolosha uu kaga jiro jiilkaa koowaad tartada infiraad bilmajid waynu sheegnay qofku inuu ku keliyeysto oo isagu wax walba uu sheegto markaa jiilka labaad jiilka labaad ee ka dhashaa mafacal labaad ee ka dhashaa dowladda ama institutionka ama jamaacadda ama ururkaas ninkaa ku keliyeystee wa midho walba doono isagoo keligii inuu qaato uma ogolo jiilka labaad jiilka labaad wuuu le iga durug iga durug wuu qasbaya ama casabiyadiisiibuu kala kala noqonaya sharciyadiibuu kala ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu kala noqonaya tarafkiina waan ka soo sheekeynay yaynan wakti badan tarafka yaynan maxaytole yaynan ku bixinin tarafku tarafku waa mufsidu lilahlaaq taw ka tilmaamaya waidaa amarnaa an nuhlika qaryatan amarnaa amarnaa mutrafiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqowlu fadamarnaaha tadmiiraa soo ma waraau hunaa mukhafafa mise waa mise la weyneynaya la weyneynaya kor dhabantahay saas waayno ino اللهم صل على سيدنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أي جعلنا جعلنا madaxdooda aayad riwaayadka iqraa kale maxay ku akhriday وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أي جعلناهم أمرا madaxdooda taraf ku dhaca haddaad ku akhridid miimkuushadan أمرنا إida aradna an nuhlika qaryata amarna mutrafiha he fafasaquu fiiha tii wuxuu yidhi waayda fatarafu mufsidu lilkhuluqi aslan mar hadday hantidu badato waa kii abu cutaahiya ninkii abu cutaahiya ee isaga oo weyn soo soo soo hanuunay daweyn buu ku soo hanuunay intuu aad u soo loo faray intuu aad u soo loo faray bu bahashu way sii socotaaye war masaajidkeeda geliya aakirkiibu aakirkiibu waxasuna ah masaajid baad ku kari wareegayadaabu ku leeyaha dibadday ka shidan tahay ليش؟ لأن عنده شباب وعنده فراغ وعنده وعنده المال إن الشباب والفراغ والجدة والجدة ومحي والعكتي ويا أنا يرى نمو بلا مبدأ لعب بلا مبدأ وقت بلا مبدأ مفسدة أي أي مفسدة أي مفسدة تيبو كلها وأيضا فالترف مفسد للخلق الترف كتاب قري marka waad waad raadin doontaan raggan iminka sacuudiga ku xiran ninkan bailotka ahee maxamed muuse ashariif muuse maxay ashariif ashariif waa ashraaftii reer maka waa raggii labada xijaaz ka talin jiray intaan lagala wareegin intaanay casabiyaddu kala wareegin intaanay reer najdi aanay kala wareegin reer xijaaz xukunka wadanka alcasabiya ah, marka casabiyad daciifoo dhowr boqoloo sano soo jirto ashraaftii ahaydoo dowla turkida cumaaniinta hoosta iskaga jirtay jaqo jiif iska ayay ahaayeen bahal fariidsanoo waqooyiga ka soo dhaadhacday oo kulul ayaa timid subxaana rabbika halka fadhiyaa layidhahdeen oo maxaa dhacay diin baan wadnay bidcoolayaal baabatihiin diintana taana xijiya laba maxay kale <laughs> xukunkiina laga qaad iyona bidcana loo dhiib yani kulaha umuur marka la rabo in lagu riixayo fara badanoo lagu riix laguma waayo marka isaguna wuxuu qoray kitaab buu qoray beri baan in badan ka soo qaaday hargeysa ku faafiyey beri kitaab yar buu qoro tarafka ka hadlaya tarafka tarafka waa isla galana soo maha isla fahmay taraf soo maha waa maxay baynu nidhi xadhaaf ah xadhaaf ah marka wuxuu qoray ataraf fi xayaati ducaa kitaab buu leeyay marka isagu wuxuu soo qaatay uun wadaadada diinta wada iyo oo baraaray ka warrama maha caamadii maaha madaxdii ma adducaa eh, madadowlada eh, eh, maay culamadii iyo taraf tarafku markaa siduu u socday u socday aakhirkii wuxuu gaahay buu yihi alculamaa ayuu gaadhay qalinkaasi waa in meel heblaaye laga soo saaraa muraayad heblaaye waa inaan xidhanahay khamiiskaygu waa inuu meel heblaaye laga soo talaa badhanadaan ku taliya meel heblaaye waa in laga sameeyaa gaari kaabrasiya waa inaan wataa guri weyn waa inaan wataa waxaasoo dhan waa maxay haddii ayga muuqato ayga jajaban tahay diintaa layga dhegaysanayni allah allah diinta wajadaka caa'ilan faagna wajadaka caa'ilan faagna waay fatarafu lilkhuluq waxaad eegtaan markaa in waxaan rabnaa inay nolosha ku xidhneen lix iyo toban sano ka hor hargeysa eega adu lix iyo toban sano ka hor baa magaalada nimid magaalada two maxay tolayeen iska maasha allaha noloshu ku cusub tahay markaa dagaalo sokeeye kasoo ka soo baxay dowlad yar kakabaya oo reero ahoo inay ka kala daadato ka baqaya subxaana rabbika lacag la'aan badani lacag la'aan badan ay jirto waxba aan la haysanin maqaaxyaha kuwishaha saa u waday markaad soo geshid saa kuugu soo dhigaya xariifiinta ahaa ayaa jiray baasha birta ee lagu qaado ilaa imika meelmeela ka jira kuwaasaa standardka weyn ahaan jiray shan boqol kun shilin laga cabi jiray way socotay maanta lixi tobankaaso dhan maxaa dhacay isbedel baa dhacay waxaan garanayaa hargeysa oo sideedda habeenimo sagaalka habeenimo laga xidhoodo la wada seexdo aan soo gaadhaano markaan idin imid nine o'clock khalaas dam ay tahay maqaaxina aanay furnayn dukaano qof socdaana aanay jirin hay maantana tobanka habeenimo iyo koob tobanka habeenimo lasoo labistaa imika ah, ten o'clock iyo kow tobanka habeennimoa meela shidan ayaa la soo labista rag iyo dumar rijaala wanisaaan hablo iyo inamaba leesh maxaa yimid ataraf atarafu mufsidun lilkhuluqi ifham waa qaacida wey qaacida ijtimaaci ah waay markay hayntu badato deganaanshihiina ay badato marka waxaa badanaya jirhkii baahidiisii baad ka qabtirtay ma baqaysid ma gaajoonaysid maxaa haray markaas labadii ib labadii ibbaa baahidooda soo baxaysa markaa afkii iyo ibtii ayay baahidoodii rabtaa inaad imika he haddaad mabda'i diinku qabato aanad aanad maxay toole aanad qodobka waa ku raagay waxaan rabaa laakiin inaad inaad u fahtaan wuxuu yidhi wa ayضا faالtarafu mufsidu lilkhuluqi bima yaxsulu fi الnafsi min alwaan الshari nafta shar baa ku faafaya eeg wالsafsafati afsafsafa waxaa weeyaan mala marka meelaha laisugu yimaado waxaan macno lahayn diinna aan macno ku lahayn adduunna aan macno ku lahayn baa laga sheekeynaya maanta oo idin soo soo social mediaha ma haysaan social mediaheena intaaf soomaaliga ku hadla yaa loogu daawasho badan yahay xagga viewga markaad eegtaan ya bal eega ya haysta nambarada waaweyn limaada لأن dadkii dadkii maxaa ku batay الtaraf ayaa batay وtarafu mufsidu lilkhuluqi biطabiicatihi anwaacu shari oo dhan ba maxay toolay kacaya wالsafsafa xadiiskiina wuxuu ahaa ilaahay wuxuu jecel yahay macaaliya الأmuuri وأshraafa xadiis saxiixa wey in اllaha yuxibu macaaliya الأmuuri وأshraafaha ilaahay wuxuu jecel yahay arrinba arrinku ka hansareeyo wayakrahu safsaafaha safsafaka wayakrahu safsaafaha ay waxyaabaha hoose aan macno badan aan kusoo ziyaadin yani fadhi ma fadhiisato qof mar ama waa inaad adduun ka faa'idaa ama waa inaad aakhiro uun ka faa'idaa haddii kale waxa fadhigaasi muxuu macno kale kama yaأti fi fasl الxadaara alxadaara markaan ka hadlayo buu yihi baabka waan ka hadli doonaa waay mar hadduu wuxuu wataa tarafku hadduu bato sharkaa badanaya fi mujtamac safsaafkaa badanaya ayaa badanaya fatakunu calaamata calى اlidbaari wاlinqiraad burbur halkaa ugu tag haddaba markaas marka baris london new york meelaha waaweyn ee fasaadka iyo tarafka iyo baabaa iyo tumashada iyo akhlaaq xumada ay gaadhay in laga doono xayawaankii iyo bahaa-imkii laga doono markay rag iyo dumarkii isku filnaan waayeen markay ragg iyo raggii isku filnaan waayeen markay dumarkii iyo dumarkii isku filnaan waayeen in maxay wax laga doonto albahaa'ima waalxayawaanaat halkay martay shufi taraf ha marka maxaad u samaynaysaa waxa waan soo tijaabinaya oo waa xaaraane xaaraan wax laada ma jiro halkaa hadday gaadha ku leeyahay فتكون علامة على الإدبار والانقراض ogow buu ku leeyahay waa waa dowlad gabalkeedii dumay cawdaana loo goynayaa waa u dhammaatay buu kuleeyahy bima jacala allahu min dalika fii khaliqatihi arrinkaa ilaahay baa ku abuuray aadamihiisa wata'khudu dowlatu dowladuna waxa qaadataa mabaadi'a alcatabi cudur baa gelaya hadduu tarafku bato watatadacdacu axwaaluha hayaankeedii iyo xoogeedii iyo hantideedii iyo sharafteediina way way gurmasaa watanzilu biha amraadu musmina cudurada aan laga kicin cuduraan laga kicin baa jira cuduradii aan laga kicin baa dowladdaa ku degaya oo kow ka yahay min alharami way gaboobasaa markii tunis berigiiodaygii markii ay dhacday wixii tunis ka dhacay odaygii madaxa muxuu taabtay muxuu yidhi harimnaa harimnaa harimnaa gabowri min alharam marka sida bani aadamku u gaboobay dowladuhuna u gaboobaan siduu qofku u gaboobabay baxnimaduna u gabowdaan siduu qofku u gaboobay u gaboobaan maxay ururaduna way gaboobaan iyaguna urur baan nahay diin ilaahay baan u kacnay sagaaشhan sano ka hor haaye nin fiican baa noo waa fiican radia الlahu an waa dhintay aye ma sidiisii baad ahaanaysaa ma ahaanaysa subxaana rabbika afar jiil baa ka dambeeyey waana afarta jiil lagu kala tagaba siduu ninkani sheegahayo afar jil baa lagu kala tagaa buu yiri laabuda min dimaa jadiida wa afkaar jadiida laabud sunnat اllahi fii khalqih sunnat اllahi fii khalqih wejigaa waa sheegna soo maha kelid wuxuuna qofkiiyo majdigii ku kaliyeysanaya tarafka iyo dhibaatooyinkiisu ka hadlay waayahay addicana waa nooc min ataraf addica waa natiijatu taraf maxaa dica loo yidhi waxaa dica carab u isticmaaleen marka tarafku iyo baraaruhu marka uu farabato qofkii waxaa ku yaraanaya inuu wax u hanqaltaago hanqaltaagiibaa ku yaraanaya waxaa badanaya fadhiidnimadiisiibaa badinaya khalaas wax kasta u dhibsanaya wax kasta u dhibsan xataa salaadda xataa raggeena quraada waaweyne wadannada lacagtale la geeyale la yidhahda kaale masaajida tukiya ragga codka macaan nin baa ii sheekeynaya markaa wuxuu yidhi qolooyinkaa madaxda nin ka mid aanu ah, taraawiix tukanaabu yimid gurigiisa masaajid weyn leh oo isku wada yimaada furka wax la cunaya de la cunaanka waa yar fara yahay inteena yar baaha afarta yar yar allah inoo barakeeyo warka wax la cunaya waa badan yahay markaasaanu cunaabiin inteen wada leegnahay midkaagiba laba kursi buu leegyahay marka markaasaanu taraawiixda bilownaa buu yiri afar ragca markaan marayna buu ninka guriga leenaa khalaas tacabna tacibna waa daalna irtaaxu irtaaxu waa taraawiixdii nin ka daba hadli karo la hadli karaa ma jiro waan iska fadhiisanaa cuntada waa la keenayaa waa la wadaya waa la wadaya iyo xoogaa markaan iska fadhin iska iska baraano iska faakahaysano ayuu nolanaya sala sala sala sala sala waanu ka cadnaa buu markaasu odhaa buu afla ha dheerayn hanagu dheerayn iyaka watitwaan adoo taraawiix hadda had meesha cishe lama tukanaye cishaha la gaabe taraawiix asalkaba in la iska dheeraato waay may waa maxay waa addica addica wey calaama min calaamaati الدعم حتى waay waay dowladdu way ku gabowdaa boqortooyadu way ku gabowdaa qoysasku way ku gaboobaan ururaduna way ku gaboobaan maxay ku gaboobaan aلtaraf way ku gaboobaan alinfiraad biاlmajdi way ku gaboobaan addica addica way ku gaboobaan addica way ku gaboobaan iyaga laftooda waaya faslun wuxuu yidhi wuxuu yidhi faslu weeyi fii ana duwal laha acmaar abiiciya kamaali ashkaas dowladuhu waxay leeyihiin cumri abiici ah da bay leeyihiin ay ku dhintaanoo saacadda kaga baxaante qoloftooduba sii jirteen <laughs> qolof baa sii jiraysa laakiin maxaa ka baxaya nuxurkii baa ka baxaya waxaa ka baxaya baaqii ay sideen baa ka baxaya waxaa ka baxaya dhadhankiibaa ka baxaya laakiin qolofi waa suurtagal inay qolofi sii jirto wakadalika aljamaacaatu wadacawaatu takhdacu lihada alqaanuun anaa intaa daba dhiga wakadalika jamururadu iyo baaqyaduna cumri bay leeyihin sida ashkhaasta iyo cumri ayay maxutul u leeyihin halkan wuxuu soo qaadanayaa xadiiskii nebiga sal slam ummadaydu maa bayna sitiin ila sabiina qalaman soo xadiiskii ma hayn intaasu soo qaadanaya qofka qofka shaksiga ummadihii hore way naga cumri way naga cumri dheerayeen inagoo ka ashkhaas ahaan cumrigeenu wuu gaaban yahay taa muqadimo ayuu matga dhigay taasuu markaa uga qaadanaya sida bini aadamkuba uu u leeyahay caruur dhallinyaranimo raganimo iyo xoog buuxsama gabow asaasaq dhimasho waxa life span life span kaynu marna intaa ah life span marka saasay ay u leeyihin buu kuleey ummaduhuna ay u leeyihiin xilli ay firfircoon yihiin xilli ay eh, ay cusub yihiin markay cusub yihiine aljiil alawal waxaana ka dhaba marka xasan albanna oo kale marka lagu ilaado markuu akhwaan muslimiinka uu samaynayey eh, wuxuu ziyaartay keliya masar keliya wuxuu siyaartay saddex kun oo tuulo alaaat aalaaf qarya ayuu socday waa jiil alawal tuulo tuulo isagoo cabaasi siisi ninkii reer iskandari ahaa cabaas isiisi buu ayaa cabaas isiisi baa ka sheekeynaya bismi illah maanta markaasa wuxuu odhanaya cabaas siisi e, siisigan maaha demka siisigan maaha cabaas isiisi ayaa wuxuu yihi sheekhaan wada kornay tareen tareen baanu sheekhaa wada kornay eeg dacwaadku markay cusub yihiin iyo e firfircoonida ku jirtaa idiin e sheegaya tareen baanu wada kornay buu yihi tareenkii baa istaagay station meesha de dadku kaga degayaana ayuu istaagay markaasaa sheekhu wuxuu arkay buu yihi askari qori haysto halkaa taagan isugbigu uu tago ninkiibu la sheekaysta la sheekaysta la sheekaysta anuuma maqlayo bi waxay ku wada hadlayaan markuu taraankii uu dhaqaaqaya liirina uu soo ordo uu soo ag fadhiistay taraankii baa noo dhaqaaqay markaasaan ku uri sheekh ma is taqaanaan ninkan reerkii iyo tokii iyo ma intiiba ibn aladiina amanudiiba markaasuu yiri ma isma naqaano buy weligeyna ma arag maanta ka hor oo waxaad u wada hadlayseen buyuri inaad aada isku taqaanaane afartaa daqiiqa tareenkuu taagan yahay baan arkay buu yiri isaguna inuu bilaa shaqo ahay uu taagan yahay aniguna bilaa shaqo aan ahay waxaan ka baqay buu yiri ilaahay inuu yowma alqiyaama igu yidhaahdo dacwadda aad wadday ma gaarsiisa ninka halkaa taagan هذا جيل التأسيس the foundation generation الجيل الصلب baasho ay dhab ay ka tahay kuwaas waa ka dhab markaas ninkii tabliiqa asaasayna saasuu ahaa isaguna axmed ilyaasina saasun buu uu la soo raxmatullaahi caleyh raxmatan waasic markuu tasxiixu axaadiid akhawra uu samaynayey isaguna warqad yaroo ka luntay buug buu ka akrinayey maktabadda masar ashar library weyn ba leedahay maktaba markaa buuguu akrinayeybaa waxaa soo boqol lix sagaashan warqad baa ka luntay buuggii haddaad ku baadhaan googleka waxaad ku baadhaan alwaraqatu daa'ica walalbaani ninka albaaniga ah ee muslimka ah waad yaabi ninka hadda fiiri waxa igu kaliftay buu yidhi warqadaasi wixii mujalad yaalay maktabad inaan akhriyo si aan u helo buuggii bartamaha ii barayey warqadii eradayga shuuf aljuhdi dacwi halkana waa juhdi cilmi ah kaasi waa juhdi dacawi ah shuuf waa maxay waa ajyaashii waxaan aasaasayey ee ay maxay tolo ay dhaban ka tahay marka aljamaacaat addacawaati adduwal acmaar bay leedahay marka hadday qof gahoobay aduu di u cilmaysid ilaa la timaad akaar cusub akaar cusub keen afkaar cusub keen oo mabaadi cusub keen oo rag cusub keen oo dhiig cusub keen wax la calaliyo kun jeer la calaliyaha inagu dul calalin maanta oo idile laa macnaa laha adi kale waxaad ka hor imanaysaa taariikh baad ka hor imanaysaa ilaa aad keentid maxay afkaar jadiida siduu isaguba u keenay maxay afkaar jadiida xilligiisii waafaqday taas oo kale arinkaa in badan waa laygula dooday imikan waaba la duubay doodu sii fogaato adee doobto waaya وأma أcmaaru الduwali أيضا dowladuhuna cumr bay leeyihiin buu ku leeyahay isagu arka wuxuu ku soo koobayaa ثaلaaثaةa أjyaal saddexda generationa ugu horeya wixii ka dambeeya waa la gaboobaa sunaة الlahi fii khalqihi ayuu ku leeyahay arin uu sheekh sayid qudbi tafsiirkiisa aan moodayo anigu inuu sayid qudbi lahaa ayaan halkan ku arko waxa ugu horreeye ibn khalduun baa ugu horreeyela aayaddii xataa idaa balaga ashuddahu wabalaga wabalaga arbaciina sanatan soo mahayn iyo qolooyinkii qolooyinkii reer bani israa'iil ilaahay markuu ku amray tiiha soo arbaciin iyagana ma ahayn afartan sano ku luma saxaraha markaa waxa uu ku leey maxay toolay limaada afartan sano loo soo qaatay limaada reer bani muuse ilaahay ugu ciqaabay afartan sano inay tiih ku jiraan tiih waa af soomaaliga muxuu noqoni wareer nacaam wareer yani inaanay itijaah lahaanin ayuu ilahay ku xukumay limaada arbaciina sano limaada konton sano limaada soddon sano limaada labaatan sano loo odhan waaye shan sano limaada arbaciin caam marka akhriskayga anigu hore wuxuu ahaa sayid buu ku ekaa maan ibnu khalduunaysanin beriga ah beriga wuu yii afartan sano generathana isku bedela ac dhan baa isbedelaya facu markuu isbedelo waxaa isla bedelaya almuctaqadaat wixii la rumaysnaa altasawuraat qaab araggii nolosha loo arkayey alafkaar ayaa isla bedelaya wاlacmaar jiil cusubbaa marka kula arbaciina sana maxaa dhasho buu ohanaya marka afartankaa sano jiilkii ka soo qaxay masar ee fircoon soo ababiyey ee lagu soo ababiyey maxay dulliga iyo gumaysiga lagu soo ababiyey ee markay badda ka talaabeenba yihiba yaa muusa ijcal lanaa aaliha kamaa lahum dhagaxan u foorfoorosana annagana haddana sacii ka dhigtay ilaah min duunillaahi ka dhigtay ee yihi yaa muusa lanumina laka xataa nara allaha jahratan yaa muusa lanasbira calaa acaamin waxaasoo dhan suura basuutulbaqara ahriya idinkoo keligiin ah laakiin dee ba waxaad arkaysaa madax adeega reerka intan leega madax adeega ee nebi nabi ilaahay usoo diray ee baddi ilahay u kala dillaaciyey ee cadowgoodii ilaahay uu jebiyey halkay la iman lahaayeen firfircooni iyo xamaasad nabi muuse una dhaqaajihan kula shaqaynayn waxay idhaahdeen idhab anta warabuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun adda annagu wax taag ma hayne ordo adigu iyo ilaahay israaco qolooyinka idinku wax ka soo yara ma waa maxay waa qur-aanka uu ka sheekeynaya waa maxay wuxuu ka sheekeynaya waa maxay wuxuu ku leeyahay waa maxay waa nafsu meyita naf dhintood afuufaysa ka waran ma afuufi karaysidee wakadalika ajyaal jiilkii markaa shuyuuciga kusoo ababay hayhayhay eh, weliga hay kusoo ababay watayni baan igu ka xoraya dataa nabi muusaan ka imana hakanaan kusoo xoraya marka ha iyo jiilkii kusoo ababay haddii eebu yahay reernimo iyo qabiil qabiil riibaha iyo qabiil qabiil ka adkaada iyo qabiil qabiil jabiya iyo kusoo adkaaday uma sheegi karti afkaar afkaar ma xambaari karayo haddaad maanta on akhriyid lowxul maxfuudka akhriyid ma laha maxay dulkii uu ku qaadi waa inuu generation cusub dhashaa markaa marka anu waxaan ka soo tirsadaa qaxi baan ka soo tirsadaa halka qaxi magaalooyinka markii laga qaxay ayaan ka soo tirsanaya marka anigu marka dawra xayaatiya jadiida marka intii qur-aanka ku xafiday miyiga intii halkaa muxutul ku guursatay intii soo noqotay macalinimadii jiil cusub marka jiilkaa cusub baa iminka lagu tartamayaa ma fasahaadinaa sidii kii ka horeyba loo loo fasahaadiyey mise jiilkaa waan badbaadinaa inuu noqdo jiil xambaari karo maxay afkaaran wa mabaadin cod may fahmaysaa misoo iska hadlay walabiibu hee bilishaarati yafham waa qofkii dagaal ku jira ee wax iska caabinaye wax doonaya wey waayahay wuxuu sheegi doonaa markaa ajyaashii saddexdii jiil saddexdii jiil buu sheegayaa dowladu waxay maraan buu yidhi saddex fac saddexdii fac buu sheegayaa faca koowaadi weli dowladdaa ku cusub mihii buu eh, ka yimid ma dhadhamin maxay dhaldhalaalkii iyo dhadhankii dowladda weli ma dhadhamin akhlaaqdiisii weli ma xumaanin taraf weli kuma dhicin qadiyadii weli waa aaminsan yahay kelitalisnimadii weli ma xoogaysnin jiilkaasi waa laga baqaa buu badana waa laga baqaa jiilkaas wixii baa ka dhaba marka ama ha noqoto jamaaca ama dacwo ama dowlad jiilka koowaadi waa kaa jiilka labaadi wuxuu yidhi waxa weyaan waa ubadkii kuwa ay dhaleen waa ka yimaadeen badownimadii magaaladii baa la galay magaaladana waxay iska wadataa mujaamaladeeday wadataa <laughs> mujaamalo badanta mujaamaladeediiba otaabu ku leeyahay noloshii adkeed waa laga soo baxay tarafkii ayaa mxtole ayaa la galay laakiin weli lama iloobin aabbayaashii iyo awowyaashii sharaftoodii iyo magacoodii weli weli lama iloobin saasoo kale odagii eh, reer ceergaabe gebyi jiray afqallo raxmatullaahi caleyh raxmatan waasica nin dalmar buu ahaayo meelo badan soo marmaray wadan badan soo marmaray buu ahaa falastiinna ka dagaalamay raggii falastiin ka dagaalamay ayuu ahaa caka magaalada caka la yidhaahda kitaab alminhaajka nawowi ka dhigi jiro akhrii jiray hada afqallo gabayaan ba idinku u taqaanaa kaana carab buu u dhigi jiray falastiiniin buu u dhigi jiray kitaab alminhaaj fii caka fii falastiin dooni buu korayo intuu badmar noqdo meelaha maray ayuu masaajid dhan iska qabsaday <laughs> carabtii yaabtay warxabada yare oraarkii waa maxay hadda fiiri hadda ilaahay markuu wax ku siinayo falastiinna waa kaa ridaa subxaana rabbika hadda fiiri hadda markaasaa marata cumriga u dheeraaday cumriga u bukooday wadanadan imka lacagtale wadanadan lacagtale waddan ka miduu tegey madaxweynihii waddankeenna berigaa joogay ayaa yimid soo ziyaartay markaas waa ninkaa boqorka ii geeyo wabaan weydiisan lahay adigu ninka iigee markaasuu maye kuma geynaye beritoolow soomaali o dhan lala shirayaaye kaalay markaasaan odhan doonaa buu yihi hebel baa kuu baahane meeshii baan isgeeyey buu yihi markaa ninkii boqorkii waddankan haystay baa soo fadhiistay soomaalidii soo fadhiisatay soomaalidu ninkii madaxda u ahaabaa la socda markii la dhameeyey buu gacanta taago markaasuu madaxweyne ku yihi ninkaa boqoroba ninkaas la hadal intuu soo dhaqeeqay buu yihi hebel hebel baa tahay haa oo aabbahaa hebel hebel buu ahaa islaamihii aabbahaa qabay bahdeebaa tahay mheblaaya ku dhashay mheblaaya ku dhashay mheblaaya wixii oo dhanbu dumar buu tiriyey markaasuu naxay oo boqorkii markaas ummadda taqaanaa haa geedkii yaraaya halkaa ku ooli jirayee magaalo heblaayo ku ooli jirayee awowgaa intuu gaajooday hablihii hablo ka mida ah halkaa maxay tole uu geeyo timirta uu ku bedeshay wato geedkii meesha weliba ku yaallaa kaas afka qabsa wariga aamus wariga aamusay sheeg halka soo fadhiiso maxaad doonaysaa war waa yar bukaayaba dhakhaatiirta <laughs> muxuu garanayaa awowgii aabbihii iyo isaga bal kuwa iminkaa sii dhaleedna waa jiilkii waa jiilkii saddexaad sida lagu noolaa iyo noloshu iyo noloshu sida sida ay ahayd jiilkaasna waa jiilkaa labaad jiilka saddexaad wuxuu yidhi aljiil الثالث yansawna cahd اlbadaawa way iloobayaan maxay halkii laga soo bilaabay way iloobayaan noloshii adkeed way iloobayaan gaajadii waa iloobayaan wixii loo soo maray way iloobayaan axii way iloobayaan in ladiina aay waa iloobayaan waaas macnuma maanta maantu raba maanta maaan cunaa imika imika ah, dam imika halayo idili macnouma samaynas waa jiilkaa saddexaad wayafqiduuna xalaawat alcizi magac iyo sharaf macno agtiisa uma leh maxaa sharaf aftiisa u leh intii kale hoose ah, labadaasu ka shaqaynaya bas magac iyo sharaf iyo maqaam iyo waxaasoo dhan maa togna maxaan cunaa maada akul maxaan iibiyaa maxaan dallaalaa maxaan hada huwa shuqli ii dhiib aniga ii dhiib cizi iyo casabiyad iyo waxaasoo dhan shaqo kumale waaya waaya wuxuu ku yihi wayablugu tarafu fiihim baraarihii wuxuu ka gaarayaa aayatahu taraf meesha uu gaadho naciimkii quruxdii jirhka jileecii jirhka fayasiiruuna iyaalan al dawla fayasiiruuna ciyaalan ciyaalan cala dawla dowladdu maxay rabtaa cid qaada dacawaadku maxay rabaan cid qaada markaa sheekh baa ohan jiray ikhwaanka raggii waa weynaaha baa ohan jiray markuu dadka wacdin nagu ohan jiray war ree dhaha waar dacwaddu yaani idin sidin idinka eh idinku dacwadda sida buu ohan jiray idinku bahasha ha ku dul noolaanina sida maxay gofaanay hadal gaf gaf gofaanay hadal fito ha ku dul noolaan adigu bahashan iskuulkeeda iyo malcaamadeeda iyo jaamacaddeeda iyo inteena carabta laga soo qarafaystay iyo iyadoon ha jaqine aduu maxaad ku dartay adigu maxaad ku dartay maxaad adigu haysaa maxaad curisay yaad soo gelisay dacwadda yaad wax u sheegtay halkeed gubtay maxaad qabatay maxaad ka dhaadhicisay maxaad saniftay maada facalta adig ada maa facalta fi xayaatika muxuu yihi markaa tarafku markuu bato maxaa dhacaya buu ku leeyahay fayasiiruuna ciyaalan cala dawla dowladdii bay ku noqonayaan caala iyadii baa la wada he la wada jaqayaa wa min jumlaة الnisaaءi wاlwildaan wagar war waa dilay ragga ninkan war waa dilay raggi waxaad ku tirisaa buu yihi dumarka iyo caruurta ku tiri buu ragga ragga ragga ka soo qaadin buu wah war yaadhe war maqlasa wuxuu leeyahy halkaa marka la gaadho maxaa la noqonayaa buu yihi wa min jumlaة الnisaaءi wاlwildaan halkaas ayuu qofkii noqon almuxtaajiina lilmudaafacati canhu in iyaga wax laga celiyo war wax iskama celin kara isagu wuu ordayaaba badankooduna baasaboorray haystaan sida iyada oo kale watasquط اlcaصabiyaةu biاljumla ha halkaas casabiya ma jirto wax loo heliyaa ma jiro mabda ma jiro wayansuuna alximaaya wاlmudaafaca wاlmuaalaba saddexdaa ma leh wax xima ma ku daafici maayo iska daa inuu ku daaficee xaq ka maqan ma dooran karo dhulkaa waa ina laga qabsaday walaalaynaha inoo daaya kaana waa la qabsaday taaguma hayna inoo daaya keeni baa loo soo socda de haynoo yimaadaan dhulkaaba inaga badanay ma waayayo wax uhe ma waayay leesh liannahu wuxuu noqday min jumlati الnisaaءi wاlwildaan wa min jumlati الnisaa'i wاlwildaani geli buu maxay rabaan in la difaaco casabiyadi male cizi male ximaaya male mudaafaca male ha waa yahay dhagayso kan waan ku raagaya malaha maanta wayulabisuuna calى الnaas bal sidaa hadduu yahay hadduu yidhaahdo war anagu taagna melihi tamarna melihi cadowna ma riixi kara waxna idinma tari karaye may isagaa isdhigaya haliye inuu yahay weliba wayulabisuuna calى الnaasi fi الshaarati والzayi وarukuub اlkhayli waxusna ثaqaafati aqoonyahan baan ahay xusna ثaqaafa shahaadii ugu sarraysaan wata anugu waryaan ah haliyey baan ahay anaa soo dhicinaya tan dadkiibu yani hadduu ku biiri lahaa kuwii uu sheegay sheekhu jumlaة الnisaai wاlwildaan naga biiri laha laa ba's lakin wuxuu ku leeya kuma ekaanaya eh yulabisu calayna dharkii raggu inoo soo xidhanaya haliyey haye warukuub alkhayl waa fardafuul ninku waxusna aqaafa hee yumawihuuna biha way nagu sirayaan dadkay maxaytooda ku sirayaan buu maxaytu ku leeyahy wahum fi lakar alla yaa alla yaaba muxuu yihi soomaaliya kii heesay muxuu yihi alla yaa dilo alla yaa dooxoo haddana aan dilino waxa uurka ku jira dibadda ula soo baxa raggaa rag isku eegi wuxuu yidhi wahum buu yidhi fi اlakthar badankoodu alajban waa fulayaan min الniswaani calىa ظuhuuriha dumarka iyaa ka fulaysan buu yidhi intaan kaga hadna arintaa kaga hadno arintaa kaga hadno he <laughs> marka iminka wadanada muslimiinta maha keliya xataa wadanada gaalada ataa xataa gaalada imiko kale eh, imiko kale ingiriiska oo kale england jarmalka oo kale eh, haddii ebu kuu roo yahay maxaa loo qabsaday hitler jarmalku maxay lix maalmood wax ka yar maxay baris ugu qabsadeen ii sheega lish genaraal digol shar digol waa raggii difaacay ee ka saaray jarmalka ka saaray baris markay yimaadeen jarmalku baris bay qabsadeen dowlad bay sameeyeen iyaga la jirto faransiisa ilaa iminka dowladda waa la lacnadaa faransiisku way lacnadaan lanna cadowgiiba cadowgiibay raacday eh? ilaa yowmina hada cinda alfaransiyiin malcuuna hadihi dowlaة اlkhaaئina genaraal shaar digol baa wuxuu sameeyey maxay muqaawama resistant buu sameeyey uu ku caabiyo jarmanka marka daba ninka dambe madaxweynaha ka noqon doono shaar digol baa la weydiiyey sidee buu jarmanku idinku qabsaday lix maalmood yaa ayuha alfaransiyu cagta <laughs> siduu idiin mariyey been ma sheegin markaashaarjigo e, runtuu sheegay wuxuu yidhi annaga waxaana lagu qabsaday buu yidhi dhallinyaradayadii dhallinyaradayadii buu yidhi waxay ku mashquulsanaayeen buu yidhi khamriga tumashada heesaha baararka ayay dhallinyaradayadu ku jireen buu yidhi xagga raggan ay murqahoodu ay go'naayeenoo bahallo soo daatay ay ahaayeen marka inaan iska celinna iska dhaafe waan orodnay buu yidhi cagtaa cagtaa isbedelada marka generationu sida ay sida ay maxatolay ay ku baaba'ayaan sida ay andalos ku dhacdayna andalos sida ay ku dhacdayna ha iloobin sidii lagu qabsaday juulaan suuriya addafa algharbiya urdun falastiin kala barhkeed saynaau misr afartaa magaalana kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii maxaa shaardigool ku fal toddobiyo lixdankii sideebay dowlad yare ay afar dowladood ay he ay u eratay ay weliba wasiirka difaaca ay ahayd gabadhi hazala hazala islaam bay ahayd fariid ah hazala islaam fariid ahayd oo khawaarijtii ka mid ah fariid fariid dhashay ah gob ah ayay ahayd laakiin khawaarija saaxibi bidca markaasay mid eryatay khawaarijtii iyo kuwii waa isku soo baxay reer bani umaye ah markaasay keligeed baa ku soo baxday orod duusiiri ka orod ayay ku tidma hazalaad ka ordi maanta asadu calaya wafi lxuruubi nacaamatun gabaygala tirinay asadu calaya bay tir wafi lxuruubi nacaamatun tafiru <laughs> markaa afar dowladood maxaa eriyey maxaa ku eriyey waa maxaa batay ataraf ataraf ayaa batay intaa kaga baxna wuxuu soo qaatay markaa faida jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun aljyaalu sidaasay ku dhammaadaan wاdacawaat sidaasay ku dhammaadaan wاljamaacaat saasay ku dhammaadaan qaanuun kowniy faإida jaءa ajaluhum he laa yastakhiruuna saacata waad ku mudi kartaa irbad yaroo aad cumriga ugu sii yar dheeraysid yar xoogaa adee qurqurxisidee waad qurxin kartaa laakina zaman intaha waay waa ka tallaabana intaa intaasu dib ugu noqonaya yaanan aad ugu tusaalooyinkiibuu soo qaadanaya xilligiisii dowladihii beni zanana reer beni mxuu ahaa atraacti asalaajiqadii ayuu soo qaadanayaan waxaana ka doorbida saan idiin sheeg kitaabka bilowgiisii anigu tusaalooyin nooloo maanteyna ah inaan tusaalahan geliyo lakiin isaga waxaan ka qaadanaya qawaacidka kuliga ah tusaalooyinkan waxaan gashanaya tusaalo aniga ani saamayna nooshayda saamayn laakiin reer beni zanaane iyo turkiba beri islaysa iyo de cibro laga qaato mooyaane saamayn weyn maanta nooshayda aniga kuma laha halkaa markuu marayo wuxuu u guurayaa fasl saddex boqol iyo sideed iyo labaatan wuxuu u guurayaa fii xaqiiqati اlmulki wa saddex boqol iyo sideed iyo labaatan baan u wuxuu gelayaa iminka xaqiiqat اlmulki wa mulku waa boqortooyo waa waa xil xilka xaqiiqadiisa iyo inta qayboodu u kooban yahay waxaad eegi doontaan kutubtii hore qadiimku baynu sheegnay kitaab cusub baad eegan doontaanood kala soo daadegi doonta hadduu biyo dheef yahay ma garanayo inuu jiray iyo in kale cudwaankaa la macno ah laakiin cusubo hadda la qoray waxaa la yidhaha addawlaة اlislaamiya mafhuumuha wa imkaanuha addawlaة اlislaamiya mafhuumuha wa in haddaa la qoray kitabka cusub yahay waxaa qoray ninkan iminka prime ministerka ka ah maghrib morocco maghrib ninka prime minister doctor saciid alcuthmani doctor saciid alcuthmani ayaa qoray waa doctora fi usuul اlfiqh phd bu usul fiqi ku haystaa doctoraana faransiisku ka soo qaatayoo cilmi sociologiga ayuu soo bartay maantana xilkaan suuqay kitaabkaasuu qoray markaa dowladda islaamka horta maxay tahay suurtagalna maanta ma tahay se su-aal weyn maaha waanu ku xiiqnay meesha ayaanayaan nolosha waanu ku xiiqnay horta dowladda islaamku ka jawaabaya horta maxay tahay lafteedii iyo suurtagal ma tahay kitaabkan waad akriyaysaan waana doodoonaysaan marka isaguna wuxuu ka hadlaya ibnu khaldun sideed boqoloo sano ka hor xaqiiqat lmulki wa asnaafihi buu ka hadlaya kitaabka cusubkan kuu sheegayna waa kiyo laakiin mucaasir ah marka wuxuu ka jawaabaya saciid alcuhmaani wuxuu ka jawaabaya addowlaة اlxadiiثa dowlad cusub imika addowla alquطriya baa leedaha nation state modern state dowladahan xuduuda leh ee calanka leh ee ciidanka leh ee baasaboorka leh ee jinsiyadda keliya leh ee xuduudaha yaryar leh caalamka oo idili maanta waa nation state hay nation statekan maanta jira iyo dowladda islaamkee halkan inoogu jirto maskaxda cumar bin khaaab iyo khaalid moliid iyo baashi baashi baashii dee ragga ragga aha markaynu ka sheekaynayno war waxaan ma isqabanaya mise ma qabanaya horta su-aal weyn buu ka jawaabaya markaa su-aal weyn oo cas ayuu ka jawaabay iyadiioo laga dooday oo youtube ahna waxay ku jirtaa isagoo kitaabka laftiisa lasoo bandhigayo eh, barnaamijkan asmaar wa afkaar ee jaziira asmaar asmaar asmaar waa waa afkaar ayaa kitaabka akhrinaya marka shan nin lix nin baa ka doodaya taana saacad iyo barkana waad dhegeysan kartaan kitaabkana waad waad soo waad waad soo dejin kartaan waaye wuxuu leeyahay iminka halkan markaan uga soconno fi xaqiiqati اlmulki wa asnaafihi wuxuu yihi almulku manصib طabiiciyu lilinsaan horta qodob weeye kaas xukunku waa shay طabiici ah aadamaha hay abii in aadamu inuu wax cunaa hay abiiciya ma tahay inuu hadduu daala nasto hay abiiciya ma tahay inuu haddii ay shahwadu ku kacdo uu xalaal ku guursado hay abiiciya ma tahay ubad ilaahay siiya dee ma wax lagula yaabaa mise waa shay abiici ah oo ilaahay ku beeray halkiibuu mar wuxuu kuleey mulkiguna waa sidaa mulkiguna waa shay abiici ah lilinsaani insaan hala yaabin markaa hala yaabin marka wuxuu ku leey war basharkii intaa soo kooba af soomaali kusoo koobe wuxuu ku leey sow maynu soo odhanin alinsaanu kaa'inu ijtimaaci soo maynu soo odhan insaanku waa noole bulshaawi ah soo maynu soo odhan ma sida geedadkaynu taataagannahay geed geedku jiridiisa iyo xididkiisa iyo laamihiisa iyo midhihiisu iskiibuu u taagan yahay geedna geedka kale wax ugama baahna soo maaha markuu ilaahay marka isbarcaminaya unbu ilahay soo diraa dabeelaha soo ma hadde wa arsalna riyaaxa lawaaqixa oo soo maha saasoo kale ama shimbiraha iyo waxaasa u kala qaadqaado oo isku barcamiya lakiin wax kaloo cilaaqo ah miyay jirtaa inagu saa ma lihin dee innaga ilahay wuxuu inaga dhigay nasaban wa sihraa xagga nasabkana waxaynu ka nahay nat cilaaqaynu ka leenahay xagga sihriga iyo xididkiina cilaaqa ayaynu ka leenahay marka hadduu qofku wabtirsado de awowgii wuxuu gaadhayaa dambe awowgaasi intee leeg buu dhalay awowgaa walaalkiisna intee leeg buu dhalay kaas habeerti intee leeg bay dhashay marka fi nihaaya waxaynu arkayna inaynu wada nahay maxay shabakatun bashariya aynu nahay waayahay taasoo qodob baynu ka soo hadalnay wuxuu ku leeyahy haddaba hadduu qodobkaas hadduu bani aadamku sidaa haddii uu yahay hadday meel iskugu yimaadaan qof walibana uu leeyahay damac gaara dabcan baynagu wada jiraan mise awliya ilahay baynu nahay hoosta waxma ka wada doonaynaa a hadda iminka halkaa inan qurux badani marto oo raadhihidee aynu usha usha ku wada dhufanno maxay nagu yarkacaya yaala dhaaltay iyo yaa dhasha iyo waa nin iyo wuxuu doonaya dee waa shay abiici ah markaasuu xalaashi iyo diyaa <laughs> waxbuu raadaadinaya soma bashar kaasoo marka afar qof shan qofi hadday isla doonaan qofkaa keliya ka war yaa kala xukumay yaa kala saaraya waa inuu jiraa waasic marka waxa soo gelaya inu hi mahay halka waxaa soo gelaya waxyigii warku waxyigii ilaahay imanaya laleeyahay laa yakhtub axadukum calaa khibati akhiihi xadiis ba yahay hadda fiiri muxuu xadiiska muxuu macna leeyahay dadkan saanay isku dilin oona isku boobin ayaa waxay leeyahay cidda horaysa haka haka dabagelin ilaa walaalkaa meesha uka uu ka baxo waa xadiis koow baycii ama baad markaaba aragtay ni jabanta waa an dolar ana waan doonaya ana waan doonaya ana waan laa yabi axadukum calaa bayci axaadiis ba yahay marka nawaasicdan bashariga ah iyo damacan bani aadamka ku jira buu ku leeyahay waa in lakala waa in la kala xadeeya waxa kala xadeeyaana waa mulkiga almulk waa inay dowlado jirtaa waa inuu maamuli jiraa waxyigan aynu sheegayna fuliya waa inuu jira halkaas muxuuleeyahay wuu soo sheegay wuxuu ku leeyahay wahaada lmulku mulkigan aan kuu sheegay kamaa taraahu sidan aan kuu sheegayba horta ha ka didina waa mansibu shariif hor waa xil sharaf badan buu ku leey baalku qofku han inuu lahaado buu ku waa maxay waa mansibun shariif tatawajahu naxwu طalabaat shuu cabdiqadir mansib shariifa maha walla waa hayaan ku ogahayay allahuma salli ala allah ku yasiro insha allah yasar allah umuuraka waaya wa umuurakum wa umuurana nab waxba hoosta ka doonaya wahada mulku mulkigan he taraahu manصib shariif weyaan buu ku leeyay tatawajahu naxwu alabaat waa loo wada waa loo wada hanqal taagayaa haddii loo hanqal taago muxuu ku leeyahay wayaxtaaju ila اlmudaafacaat isriixriix buu leeyay baalku isriixriixid ayuu leeyahy walaa yatimu shayءu min dalika ila biاlcasabiyaat casabiyadiina halkanay gelaysaa markaad wax riixaysid gacan keliya wax riixda iyo toban gacmoodoo wax riixa keeda xoog badan mutafaawita wa kulu casabiyatin falahaa taxakumu wataqalub kelmadda casabiya jamaaca gel waa inaga nidhi waa waa wadar maxay leedahay ta meel bay ka talisaa meel bay yadu madax ka tahay qowl bay leedahay qabiil bay leedahay ama xisbi ka dhig ama jamaaco ka dhig waxaa doonta ka dhig walaysa almulku likulli casabiya waan fara badan oo reerkii baa ila socdo jamaacadii baa ila socoto intaasoo xisbigaasi ay la socdo casabiya kuu noqonaysaa hee inama اlmulku xil iyo kursi waxaa lagu helaa xaala alxaqiiqa haddaan ka hadlayno liman yastacbid الraciya wayajbi اlamwaal wayabcaث اlbucuuث wayaxmi الhuquur walaa yakunu fowqa yadihi اlqaahir hada huwa acصabiy waa inay cid ku maqasho aad leedahay cid amarkaaga fuliso waa inay maanta ohan sheekaysan mayno ma samayna walaal maxay idinla tahay maaha sameeya waa yahay koow labo yejni اamwaal xoolood intay soo qaadaan halkaa ay soo dhigaan waa ka xoolahaygii hakaaso saddex ubadkaygiina waa kuwan afar haddii saa laguu soo eegana annagaa joogna alا laa yجhalana أxadu عalayna adeer cidi ku taaban mayso mucaزaز mukaram nebiga maxay ku yihahdeen reer ansaar maxay ku hahdeen alhadm اlhadm wاdam dam maku yihahda siirada nebiga hadi xasabya nebi maxamedow noo kaalayo markaas intaanu bixin buu cabaas ku yidhi waxma adeerkii waar bal suga cabaas waa gaal weli ma soo muslimiin xilligaa waar bal suga buu yidhi ninkan anaa adeeru ah reerkiisii buu la joogaa cidi saa uma eegi karto cidina wax kuma samayn karto kala diin haanuna haanu ahaana eh war imaad eerayaal biureere reer ansaarow ilmaad eerayaal he war ninkaa aad naga kaxaysanaysaan haddaad beritoona marka laydinku hamaansado ay carab iskuu kiin timaado aad ka didaysaan ood cidlo aad kaga tegaysaan aan imarka ilmaadeeradii hala joogeen ninkaa naga kaxaynee noo daaya markaas idhade ma dhammaysatay haa annaga ee nebiga noo kala baxday ku yahada cabaaso qabir horta adigu meesha cabaas baa ka baxay rasuul allah bay yidhahdeen sala allahu calayh wasalam labaa annaga nagu leedahay alhadmi alhadm wadami dam janna warkeed gadaal waayo janna waa isku imanana iyada adduunkana rabaa gurmud jannada ileen ilaahayba ay gelinayaan ma gelinaysid hadda adduunkana kaaga baxay gaariya muxuu yidhi markaa dhinta hay oo ooyinayey arrimka ya caseeya buu yidhi esh calaa nin raxima arrimika adeerayaan waxay la qabto maantaan u baahanahay ay garab istaaga buu yidhi markaa dhinta odhanina waa ninkii curiyey soomaaliga dhintayna maxay curuseeda kuu tari alyowm ayaan u baahanahay buu yidhahdeen hadalkana yaa rasuul allaahi hee cabbaas oo ka bax labaad nagu leedahay bay idhahdeen aamanaa bik ku rumaynay lababaad nagu leedahay hadday magaaladaydu daraaddaa u dumayso ha dunto haddaanu u wada go'ayna dhammaantaa aanu u go'no baasha ku dhaqaaji hadan casabiyada loo bahay wa taas buu ku markaa casabiyada wax dhalisa ee wax keentaa waa maalkii waa xoolihii waa kaas saasoo kale waay ka inta aan haysanin buu yidhi ya ka inta aan haysaninow war cabdigani ka inta aan haysaninow wuxuu yidhi hee fahuwa meliku naaqis meliku naaqis <laughs> ismaaciil adeer he aad baad u qosmaysuba war ninkan balaha inagu bay naga hadlayaa bismi illahi araxmaan iraxiim ninka inta aan haysaninou buu yidhi yacni gacantaasi qofka aanay daba jooginow mulku naaqis baad haysataa laa tatimu xaqiiqatahu wax xaqiiqa ood haysataa ma jidho ku dartaan raaci ma jirto wama haysita cidlaad cararaysa haba qalqaylin wama haysita wabaa nuu qalqaylin halkaaga fadhi waaya taana halkaasu muxuu toogay marka muxuu sheegay almaal alquut alsilaax addifaac intaasay casabiya ku dhalataa intaasay hee casabiya maxotole ku dhalataa nin baan la kaftamay aan wax isku nahay anigu markaasaan onsa ziyaaranaa marka marka ninkaasi waa waa weeyaan wali waan hahadlay ma marbaan meelaha waa ka hahadlaaya haddaan dowladahan aynu dariskan nahay mida maalmaalin aan ku furfurto adna waa adiga meelaha sare ka taliya oo maxaytoo dami aan difaacaynin baan ku ii maadeerkay baa tahay ad waxay ka qabanaynin markaasuu maaniga ka koowaadee kiishka ku rida aniga buu yidhi anaa ku dhiibay intaan joonyad kugu rido anaa kuu dhiibaya bu afkaaga yarooba haysa imika eeshaale casabiya ma tahay ma kaca halaati casabiya makaas igu wada meesha kuwa marmar baan yarsii siiban karaayo bashar baan u ahay haddaan mar yar taraaraxoon idhaahdo war <laughs> yar idhaahdo yac baad iga orani baan kuodhan baa ohan waa inakaygiyo daaya baan orani ka koowaadee kugu ridaya buu yihi jawaanka kuduuduubayaa buu yihi waa aniga anaa usalimuku aan yar soco waayahay faslun buu yihi waayahay irhaaqa alxaddi mudirun biاlmulki mufsidu lahu fi اlakar hada baab cajiib ah. hada hada baab xalay markaan akrinahaye waan waa u khashuwa baabka aayaddii qur-aanku ma soo xasuustay حسوستي إلهي النبي كلها صلى الله عليه وسلم ولو كنت هي ولو كنت فظا غليظ القلب ها لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله linta lahum walow kunta fadan soo cadma wuxuu ku leeyahay haddii uu xukunku uu noqdo buu yidhi mid dadka ku adag oo dadka dhibaya oo dadka duldhigaya maxay wax ilaahay og yahay mufsidu lahu fi اakar haddaan absano haddaan absano i aar haddaan absano he badanaa dadkuu fasahaadiyaan anna dadku waxay kaaga dambaynayaan ma casabiyo kalgacayl bay kuula joogaan mise cabsi cabsi cabsina kacasabiyo maaha dee inaan kaa boqo inaan kugula ag jooga casabiyo maaha beenaan tagaan laaya haddaan laakiin helo laakiin madaxa in lagu goosto da kuu helin maayo waxaan le waa kiiya ku taga bismi illaahi wa mursaaha ila markii horeba dan kuma qabin anigu ileena marka muxuu ku leeyahay irhaaq alxaddi dadkaaga in lagu tacasuf lagu tacasufo hee mudurun bilmulk waxaa soo hoosgelisaa markaa axzaabta dacawaadka jamaacaadka muasasaadka madaarista waxoo dhan base wada hoosgeli markaa meesha aad xil aad ka haysidoo idin haddaad gacan bir ah aad ku qabatid maamulkaahee waxaad baraysaa kow nifaaqnimaad baraysaa adigana inay kuu qoslaan markaa tegtidna idhahdaan allahuma khudhu akhda casiizin muqtadir markaad ka jeysatid waa inuu kugula dhaco kula daalin baa tahay ummadda waxaa ka daa laakiin aanu bain inaad he inaad xidhaysid aanu bain wey taasuu ku leeyahy iclam buu ku leeyahy ogow ana maslaxata alraciyati fi sulطaan maslaxyad maslaxadda ugu jirta shacabka sultaankooda maslaxadda ugu jirtaa hee laysat fii daatihi isaga maaha jirhkiisa maaha magiciisa ma aha iyo quruxdiisa ma aha qorqornaanta jirhkiisa ma aha ballarka jirhkiisa ma aha aqoontiisa ma aha balaanka iyo khidada siduu u dhigaya ma aha maskaxdiisao hufan ma aha intaasba ummaddu kuguma rabto dee ee maxaa adiga raaciddii maxaa kaa dhaxeeya inamaa maslaxatuhum fiihi shacabka hogaanka waxa ay ugu habradaano ku jecel yihiin he dhegayso he min xayu idaafatuhu ilayhim war maxaan kaa helaya anigu anigu waa nigan casabiyadii ku agjog waad ii talisahay adeero maxaan kugu qabaa dhakhtar ma kugu qabaa waddo fiican ma kugu qabaa aqoon durugsan ma kugu qabaa shacbi midaysan ma kugu qabaa shaqo ma kugu qabaa zake xalaal loo qaybiyo ma kugu qaba agoon iyo miskiin ma kugu qaba gabdho laga aruuriye oo laha qabtiray ma kugu qaba cadow la dhiciyey ma kugu qabaa diiqsinimo ma kugu qabaa markaan ku yimaado xoogaa ma ii dhiibtaa in aladiina aamanuuah maxaan kugu qabaa bal anigu isheeg ila qurux badantaho buurahaad ka soo daadatay oo shalay baad afar laysay oo midbaad qoorta jabisay iyo kuwanaad waxaas waa adiga anigu shacbi baan ahaye adeeroo maxaan kugu qabaa arkaasu ka hadlaya hadda fiiri hadda qur-aankaan dhakada ka xafidsanahay xaafidu qur-aan baan ahay toddobadaba waan hayaa madrasadana anaa haya de qur-aanka iska u xafidsan sheekho anu maxaan kugu qabaa macallin yaro ku hoos joogaan ahayn adeer maxaan kugu qabaa markaan guursado may garab joogtaa markaan buko ma i markaan ubadkaya kuu keena haaf ba iga qaadaa mushaharka gaai gaari i madrasada iga qaada adeero ma kugu haya haddii dayn laygu le dayntii ma iga gudaysaa <laughs> waxaan idhaahdo marka anigu madrasadaasaan casabyo u hayaaye wakadalika aljamaacatu ya ismaaciilu aada fiir iyadna waa saas oo kale iyadna nafsi shay iyadna maxaan kugu qabaa adeer maxaa inaga dhexeeya intaas intaasuu ka hadlaya ibnu khaldun raxmat ullaahi calayh waaya intaa markuu sheegay muxuu yidhi faina almulka wاsulطaan min alumuur اlidaafiya wa hiya nisbaة bayna muntasibayn waa wado laba wey ah gaaladu maxay dhahdaan gif tek sooma dhahdaan ma mid keliyunba ma keenunba mise waa qaado uun ar waan kuu dhiibi waan ku garab joogaa soo maaha de keen haddaba adma keen marka ana waan dareema marka <laughs> hadday taasi ay jeli weydo haye faxaqiiqatu sulطaani xukun xaqiiqadii anahu اlmaaliku liraciya wuxuu qabanaya horta meeshan isagaa madax ka ah waa maxay isagaa madax ka ah alqaa'imu biumuurihim calayhim wax allaala waxay ummaddaas u baahan tahay waa qofkii loo igmaday fasulطaanu man lahu raciya sulaan waxaa abuu yidhi qofka shacbi haysta shacbi uu ilaashado wاlraciyatu man lahu sulaan shacabna waa shacabkii haysta madax iyaguna ay maqlaan o ateecaan والصفة التي له من حيث إضاafته التي هي تسمى الملكة وهي كون يملكهم isagii baa oday u ah oo boqor ah oo maamulaya ma la waaye فإذا كانت هذه الملكة وتواaبعها بمكان من الجودة jawdة halkan waxa weya waa quality waa quality haddii cilaaqadaasi cilaaqo quaalityle ay tahay oo qiimo leh hadday tahay waa la helay buu ku xukunka wixiisi waa la helay fa in kaanat jamiila hadday qurux badan tahay cilaaqadii saalixa hadday tahay dadkay maslaxad u tahay wa in kaanat sayia cilaaqadaasi cilaaqo xun hadday tahay mutacasifa dulmi badan kaana dalika dararan calayhim dadkan maxay ku tahay dhib wahalaakan lahum waanay ku dabargoaysa markama fahamteen hada alcilaaqa isagii muxuu leeyahay asamcu waaaca buu leeyahay ma leeyahy mise ma laha adna maxaad leedahay masaalix اlcibaad fi dunya wadiini inaad heshid labada haddii laysla helo cilaaqadaasi cilaaqo caafimaad qababay noqonaysaa haddii la waayana waxay noqonaysaa tacasuf iyo xadgudub ayay noqonaysaa waayahay taana ayaan aada ugu dheeraanin waayahay allah mustacaan calayhi tuklan walaa xawla walaa quwata ilaa bilah dadkaaga looma soomaalida waxa odhan jire dadkaaga looma xoog roonaado maxmaha baa jirta muruqaaga reerkaaga maad islaantaad qabtiya ubadkaaga h muruq iyaga ha tusin dee ha kuwan ha tusin kuwan kuwa difaacaysa kuwan waa kuwan maxaa lagaa rabaa arifq arifq ayaa ayaa ayaa lagaa rabaa marka suurada iyo iyo taariikhda waad ku haysaa sidii boqorad muslimiinta loola hadli jiray sida ay dadka ay ugu sida ay dadka ay ugu jajabnaayaan waad waad waad waad arki jirtay waayo halkaa qodob isaguna qodob buu keenay qilaة اlifraaطi fi الذakaa cajiib isaguna qodobkaasna waa la yaabay sheekh cabdiganiy waa la yaabay oo qofku buu yidhi inuu aad intelligent u yahay alifraaطa fi الذakaa xukunka marka uu hayo looma baahna doqon inuu yahayna looma baahna dhexdhexaad baa la rabaa wakadalika odayga guriga jooga odayga guriga jooga islaanta iyo caruurta la jooga wax walba inuu u fiirsado lama rabo markuu guriga soo galo waa kan laba masixina oo maxaa dhacay daaqada maxaa loo shaarkaas ma wadaysne wada sagaali ku takamaradood lama baahna sayid اlqowmi man tagaaba imaam shaafici baa yihi tagaabow faina sayida اqowmi man taaaba mamarbaad adoo arkayood isindhatiraysa iska dh haddii aan xaaraan ilaahay la gelin haddaan la jebin xaddi min xuduudillaahi intaa wixii ka sokaya maxaa lagaa raba inaanad aad kii hadlaba kii buug qoraba kii facebook wax ku qoraba kii twitter meel ku qoraba kii yar gabyaba kii yar cadhoodaba kii yar hoosta kaa yar xantaba kii maqaaxay kugu soo hadal qaadaba intuba hadday kuu diiwaan gashooyinka war lama muxuu ka dhigay waa fi lxaakimi xaakimka madaxa muxuu ka dhigay marka imka maskaxdeen waa kusoo dedegaysa sooma madaxtooyadii soo maaha okay halkaa jooga laakiin ilaa soo dhaadhaco ilaa malcaamadii kaalaya arinkaasaa rabaa inaan u fahno inagu xukunka waxaan u fahnaa labada isqaba kasoo qoyskii ka qaad ilaa waxaad geysaa ilaa intaasoo dhan qaaday inaga markaynu soo hadal qaadno waxaynu maskaxdeennii anigu annaga xabkiina lagu ababiyey jiilkayga annaga baashaasaan aad u afuufi jirnay <laughs> laakiin markaan weynaanaan ogaanay shareecadda inaan laga rabin halkaas innagana inalaga ina laga rabo macalinkii laga rabo imaamkii laga rabo daacigii laga rabo taajirkii laga rabo shirkadii wajaale laga rabo adeer kuwa kuu shaqeeya dad aakhiro u dirtid ومن هذا الباب باب كم بكير اشترط الشارع في الحاكم هي قلة الإفراط في الذكاء قلة وشرط aad wax u fiirfiirsani halkee laga qaatay buu halkaas waxaa laga qaatay buu yidhi iyaad ibna abi sufyaan siyaad ibna abi sufyaan wuxuu waali barisaab ka ahaa ciraaq xilligii cumar cumar baa yii ka tag xilka ka qaata waa meerto bu waa meerto duca qaba waa meerto xukunku halkaasuu maray wa wuxuu yihi ziyaad ibna abi sufyaan lima cazaltanii ya amiira almuminiin rag wada hadlaya haya markaa maxaa kuleeya imika cilaaqadu waa inay tahay cilaaqa ku dhac leh ee cilaaqo aanay noqon tacasuf iyo madaxuu ku goosanaha hadlin waa inay noqon taasi waa inaad haddii aad gar daran tahayna waa lagu qaban haddaad gar leedahayna waa lagu xaal marin bas mujtamac saa ku amaba ka warrama siyaad baa la yihi xukunka ciraaq ka deg barhisaabatihiide wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin horta wakaa horta muxuu u qirsan yahay imaaradiibuu u qirsan yahay yaa amiira almuminiin koow edabta eg hee lima lima cazaltanii maxaad iga qaatay xukunka eg ahli cajزin am اlkhiyaana ma hawgab baan noqdoo shaqadii baan ka soo bixi kari lahay unqualified baan ahay mise khaain baan ahoo ammaanadaad dhiibtay baan khiyaamay waxaad xilka adigaga qaada ii sheeg faqaala cumar ibn اkhaaab radia اllaahu canhu muxuu yihi lam aczilka liwaaxidaةi minhuma labada midna xilka kaagama qaadin shaqa xumana kaagama qaadin tuugnimona kaagama qaadin walaakin lagu noqoyo karihtu waxaan kahaday oon dhibsaday an uxamila inaan u xambaaro fadla caqlika cala annaasi dheeraadka maskaxdaada iyo caqligaaga dadka inaan xambaaro culayskiisa waar laguma sidi karo wax walba ood ogtahay kula shaaridatin wafaaridad og tahay waar ummaddii ba ku dulqa siyaad ummaddii ba ku wadi kare laadadeer umad waxay iskaga baahan tahay qof boqolkiiba konton ka arka kontonna aan ka arag <laughs> ah, ummadda isku wada laakiin xadhaafkaadan caqligaaga iyo foojignaantaadan xadhaafka ah baleeg hadda fiir siyaasada cumar fiiriya hadda fiiriya markaas iminkayna leeyihin siyaasad baan idiin dhigaynaa adeer maana gardarahay adeer maana gardarahay fiir fiir hadda lam aczilka bi labadaa midna kuma cazilin buu yidhi puugna ma tihid shaqa la'aanna eh, adeer waxaa tahay xaddaafka caqligaaga iyo foojignaantaada faraha badan ya cabdilqani wax walba dad qortiso mushkilad ma faukhida min haada sheekadaa waxaa laga qaatay ana alxaakima laa yakuunu mufrid الذakaaءi wاlkayaasa alkayaasa waa alkayisu man daana soma alkayis lama raba dakaa fara badan qof baa kuu yimid uu kuu warramaya waxbuu kuu sheegay intaan u dhammayn baad leedahay saasaad u jeedaa miyaa lama rabo iska dhammeeya iska dhaafta ha fahmin bahasha markaaba hasii akhriin hebel baa ku soo diray ha odhanin ha soo diro ha soo diro caadi weeyi adduunkao dhan baa sidan laisku dirdirayaa eeg haddii markaa ummadda ummaddaad u timaadaa markaaba haddaad fahantid qofkii bal marba waxaad iska dhigayda anaga masaajka nagu qabataa maxaad ka sheegaysaa waad kugu qabataa dayb baa lagu leeyo filim baa lagu dhigaya maanta oo dhan dowlad waad fahmaysaa in lagu akrinayo bahar khayr waahibaad le khayr markay bahbalu ka qabanaya haddaad laakiin qof walba aad tiraahid maye anin ku arkayay masaajid hebel baad ku jirto iyagana intaasaad weydiiso masaajid hebel baad isna intaa weydiisayo kaana waad weydiisayo nin farabadnina sebaad ummad imaam ugu noqon ummad aad ugu talini wanaad sii daysaa marka maxay wax badan waa inaad he sii daysaa iska indha iska indha dufta taasuu ku leeyay halkaasuu kubanay waaya wallaahu khayrulmaalikiin buu ku yidhi wataqarara min haada taxaqaqana uu kuu sheegay taqararana waa kuu sheegay wuxuu yidhi ana alkayisa aad i dhegaysa imkaa daba waاdakaa xaddhaafka foojignaanta faraha badan iyo caybun fii saaxibi siyaasa waa ceeb qofka siyaasad ku jiraa wax walba inuu fiirfiirsado waa ceeb لأنه إفراط في الفكر وكان فيلسوف كذا ربا إنه فكرة إيا حاكم كي فقيه ومضى كدر فكرنا كا عيشت يده ومضى هكا عيشت هكا بالبدقنا كما أن البلادة البلادة نوع محي تقنك عيب في السياسي إسلام marka kaasina waa ku ceeb kaasina waa waa ku ceeb والطرفان labada طرف madmuumaani min kuli صifaة wاlmaxmuud huwa atawasuط dhexdhexaadkaasa ayaa laga raba yani in wax lagaa qaadi karo adduun lagaa qaadi karo adoo og waa lagaa qaadaya sax inaanay ahay <laughs> adoo og waa lagaa qaadaya sax inaanay ahay waa in lagaa qaadi karaa mushkilad maaha subxaana rabbika odaygii udhiiba ish xaaraan maa bixinin saasoo kale hudadkaasaad maxaytoole mualafatu waaasad qulubtaasaad ku kala wadwadaysaa aadna fiircado arrinkaa in aada ugu dheeraanin wayahay walmaxmuudu huwa tabasud marka lagu yidhahdo akhlaaqda buu ku leeyahay akhlaaqda akhlaaqda lafteeda ah wasatun bayna sifatayni madmuumatayn akhlaaqo idiniba waa laba daraf dhexdood wey alkaram deeqsinimu muxuu u dhexeeyaa tabdiil iyo bokli buu udhexeeya farahaagu inay wada furan yihiin iyo bakaylnimo dhexdood maxaa degay deeqsinimo ayaa degtay ashajaaca geesinimo maxay degtay fulaynimo iyo jariska tuur jariska tuur maa qaba qulooyinbaa xerbaa meelahan galbeedka xer kitaab bay akhrisanayeen kutubta la laqbeeye akhrisanayeen kitaabkii la laqbeynayaba siduu u socday kitaabujihaad galay kitaabujihadna xamaasadu kiciya soo ma aayado badan baa ku jiro iyo axaadiist iyo xuurolaaynti iyo meesha ay joogaanna agtooda tuulo gaalo ah iyo ciidan gaalo ah baa joojoogay marka amridan sheekh ma ku qaadqaadnaa kuwan de waata innaga baabka hayne weligood may tababaran weligood hub ma qaadin weligood wax ma qaadin weli hadda yar halkan kitaab sii akhrisanay ahaay <laughs> markaa buu sheekhu birit hole inu gelin <laughs> shabababa wax alasoo dheefto subxaana rabbika waa maxa kaas bashajaaca mise waa tahawur ha tahawur jaaska xor wa jaliska xor wa ha waxbaa ku dardari laha halkaa lafteeda wax lagu dardaro u baahan dardaro u baahan ha oo markaad maxay toleen markaad imika siyaasadda dawliga international politics marka laga hadlayo de ka yeeraad halkan inan kan isma haysaan de kan aad dariska tiin isma haysaan de de waa halkan ka durkasaayo waxay tegaysaa london washington bay tegaysaayo mooska laga talinayaayo xadhigan ishaysan xadhig dhow maaha afartan madmadow ad arkaysid maaha dee <laughs> qurigana afartan aad arkaysid maahine silsilada layskugu soo dhiibaya way way dheer tahay marka miisaankaagu marka aad goynaysid fataqu llaha ma staactu marka aad wax goynaysid wanaad ku tala gasha xadhiga intaa leg maska caabin karta adigoo buurahan ku jira halkan min aladiina amama arinay maska caabin karta baxalkaa dheer marka alfarqu bayna shajaacati tahawuru wallahu yakhluqu maa yasha taana halkaasuu maxaytolo mariyey waayahay faslun buu yihi kani waa fasl fii macna alkhilaafati wاlimaamati baab weyn buu maanta gelaya baab aad macno leh alimaama wاlkhilaafa imaama maxay tahay khilaafana maxay tahay ayuu ka toli gelaya waayahay allah اlmustacaan lama kaanat xaqiiqaة اlmulk waynu ka soo sheekeynay mulkiyo maxaa tahay mulki waxaynu idhi alijtimaac aldaruuriy lilbashar mar haddii basharkii ilaahay isbaday soo ilahay isma keen badin oo halkan ma wada joogno maanta mar haddii ilaahay basharkii ilaahay isbaday maxay u baahan yihiin maamul iyo hoggaan danahooda iyo damacooda kala ilaaliya labada waa in la kala ilaaliya danaha iyo tamaca waa in lakala ilaaliya waa in lakala ilaaliya markaas waxyun oo sharcigii ilaahay ah iyo maamul labada waynu kala ilaaliyaa danaheenna iyo amaceenna waa in lakala ilaaliya waay halkaa markuu maxuuta uu marinayo ayaa maxuuta wuxuu ku leeyahay fawajaba haddaba xukunkaasi dhegayso fawajaba hee an yarjica fii dalik xukunkaa waa in loo celiyaa qawaaniin siyaasiya mafruuda ma qof walba ma isagaa iska alifanaya markaa qawaaniinta mise waa inay jirtaa wax la raaco oo boqorkan iyo xukunkan mise waa inay jirta buu ku leeyahay maxay siyaasa qoran oo la raacayo yusalimuha alkaafa saa looma akriyo hadda fiir saa loo akriyo hadda fiir dhammaan dadku ay wada hoggaansan yihiin imika markaan joogno kale somaliland maxaa tirahdaan dastuur soo ma tirahdaan maaa loo jeeda waiiada qoraalka maaa looga jeeda waxaa looga jeeda waay inuu inta halkaa hayndaabkaa ku jirtaa inay yidhaahdeen cala aqal intii ogolaatay at least intii ogolaatay inay tidhahdo maxay war bahalkaasa annaga maxay ayaa noo dhex ah wuxuu ku leey laabudda waa in la helaa buu ku le wax dadkoo dhan u wada laakiin nin walba hadduu wato dastuur u gaara ka war warqad u gaara uu leeyahay ana sana i qoran kakada anigana sidana ii qoran ma dana iyo dan baa la miday mise waan isku waa loo waay wayanqaaduuna ilaa axkaamiha waa inay jirtaa siyaaso qoran oo loo hogaansamo kamaa kaana lilfursi wagayruhu min alumami sidii ay ummadii bershiyaanka inaga horeeyey iyo ummadihii islaamka ka horeeyey ay u lahaayeen madax iyo mijo iyo maamul ay isku xukumaan waidaa khalat idowlatu min mili haadihi siyaasa haddii dowladda laga waayo wax marjic ah oo loo wada noqdo dhegayso lam yastatib amruhaa salma dhigto walaa yatimu istiilaauhaa cidna kuma fido sunnat allaahi fi ladiina khalow min qabl waa sunno ilaahay oo hore ilaahay u xukumay weeyaan buu ku leeyay kaanat hadihi اqawaaniinu mafruudaة min اlcuqalaaءi وakaabir اdowlati وabasaa'iriha indheergaradka odayaasha inta wax garanaysaa waa inay qawaaniinta u hogaansamaan siyaasaddiibuu saddex u qaybinaya marka siyaasa caqliya siyaasa sharciya siyaasa curfiya saddexdaas u qaybiya markaa sheekh curfiga iyo dhaqanka mid ka dhalata dadaal maskaxeed ah, oo qofku siyaasa alwadciya dheh ama siyaasa alcaqliya labadaa dheh siyaasa alwadciya ama siyaasa alcaqliya dheh iyo siyaasa saddexaadoo uu bixiyey siyaasa sharciya waa inuu inta saddexdaaba bay u qaybsataa ayuu leeyahy waaye allah اlmustacaan wacalaytu famaa kaana minhu بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة القضبية في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده كما هو في مقتضى الحكمة السياسية hadii bu kule siyasadu ay noqoto mid qasab dullayn xoog la isticmaalo xadgudub meelka dhac hadday noqoto buu ku leeyahay waa madmuum waa siyaasad la dhaleeceeyey oo ceebaysan ma ammaana wamaa kaana minha bimuqtada siyaasati wa axkaamiha wixii siyaasadda soo hoosgala iyo xukunkeeda min gayri nadri shaarici fa madmuumun aydan siyaasad caqli ah oo abiici ah oon sharciga ilaahay u hogaansanayn iyadna way dhaleecaysan tahay lnahu nadaru bigayri nuur اllaah lanna wuxuu wax ku eegayaa waxaan sharciga ahayn ayuu wax ku eegayaa waman lam yajcal illaahu lahu nuur famaa lahu min nuur lianna shaaric oo ilaahay ah aclamu bimasaalix اlkaafa aadamaha maslaxadiisa ilaahayuunbaa og famaa huwa magiib fi اdunya wاlaakhira halkaasuu eegaya wuxuu ku leeyahay siyaasadda curfiga iyo siyaasadda caqliga ah labadaas waxay ka shaqeeyaan adduunka iyo maslaxadiisa asiyaasa sharciyana waxay ka shaqaysaa aakhiro qabla dunya siyaasa harciya wayna ka shaqaysaa maxay dadkan aakhiroodusay bay noqonayaan salaadoodii iyo soonkoodii iyo xijaabkoodii iyo dumarkoodii iyo waxqabadkoodii iyo diintoodii wax soo saarkoodii iyo waxbarashadoodii iyo karaamadoodii iyo cizadoodii hadihi siyaasa sharciya siyaasa sharciya waxa weyaan aakhirana haynoo wada badbaado inagu ka bashar ahaan adduunkeenina haynu ku horo haynu ku horumarno asiyaasa acaqliya wuxuu odhanaya keliya waa maxay adduunkaygan aniga maxaan ku keenaa iyo dadaalkayga ayuu muu asiyaasan curfiyana iyadna waa qabaa'ilkaiyo reerahan waxaan ay ku heshiyaan iyadna waa uun waa fi dunyaa ee keliya maxaytole weyaan waay taa halkaasuu mariyey haddaad maqashid buu ku leeyahy markaa haddaad maqashid buu ku leeyahy maxay tolay xukmu shariica shareecada xukunkeeda haddaad maqashid afkiisaba inaan kuu akhriyaan jecelahay fawajaba waxaa waajib noqday bimuqtada sharaa'ic xamlu اlkaafati cala alaxkaami الsharciya fii axwaalihim dunyaahum wa aakhiratihim waajib waxa ah in ummadda loo hogaamiyo inay u hogaansato maxay ma hebel mise qof mise alaxkaam asharciya alaxkaam asharciya inay qaadato axwaashooda ama adduun ha noqoto ama ama aakhiro ha noqoto wa kaana haada alxukmu liahli اshariicati xukunkaa cidda fulinaysa ee qabanaysa ee qaadanaysa ay ku dhaqmayaan waa dad shareecadu agtooda ay ku weyn tahay yaa horkaca buu yidhi hum اlambiyaau waa ambiyada ilaahaybaa horkaca waman qaama maqaamahum wahum اlkhulafaau iyo cidda kacaysa maqaamkii ambiyada ilaahay hal madaxweyne maanta caalam alislaami iyo caalam alcarabi jooga oo af buuxa barheer inoogu yidhi ma jira ama inagu aynu ka maqalnay ana khaliifatu rasuulillaahi fiikum khaliifkii rasuulka nebi maxamed baan dhexdiina ka ahay xataa hum laa xataa iyagaa sheegan markaad maqashaan marka alkhilaafa markaad maqashid marka aad maqashid ashariica marka aad maqashid waa maxay waa man jamaca bayna siyaasati اdunya wاlfawzi fi اlaakhira aakhirana han badbaadno ilaahay han ka nabadgalno adduunkana he sidaynu nahay si ka duwan oo ka qurux badan aynu noqono ay ku leeyihin faqad tabayana laka min dalika halkaa waxaan kuugu sheegay buu yidhi macna alkhilaafa khilaafa waa maxay khilaafa waa maxay waa xukmun sharci oo ilaahay u hogaansamaya axkaamta shareecadda fulinaya adduunna lagu horumarinayo aakhirana lagu badbaadayo wa ana almulka abiiciy kaas waa khilaafadii mulkiga abiicigiina xamlu lkaafati calaa muqtada algaradi washahwa waa dantayda gaarka ah iyo shahwadayda aniga shahwatu xukunka jacaylka jacaylka xoolaha shahwada jacaylka eh, aad muuqato taarikhda haadgeshid waxaasoo rag siyaasiyiina ah ku jira lakiin waa mulki abiici ah khilaafatu rasuulilaahi maha sal اllahu alayhi wasalam hadda fiila hadda waayahay wlkhilaafa khilaafay maxaa tahay buu yihi in badan soo kelmadda khilaafo ma maqashaan ha marka wadaadkayga annaga xasan albana raxmat calayhi bahashaas waa nagu adkeeyey aad iyo aad waana lagu ababiyey alkhilaaf alkhilaaf alla maxaan war ka haynaa bahasha kowdha ilahay khayra ka dhiga wاlkhilaafatu buu yidhi hiya xamlu اlkaafa dadku inay hogaansamaan calىa muqtada nadari الsharci sharcigu muxuu leeyahay masaalixdoodii adduunka iyo masaalixdoodii aakhira labadaasiba waa in la eegaa haddii la helo waa khilaafa hee can saaxibi الsharci nabi maxamed salى اllahu alayh wasalam labadaa kelmadood xafid labadaa kelmadood xafid fii xiraasati الdiini wa siyaasati الdunya hadi اlkhilaafa xiraasatu الdiini wa siyaasatu الdunyaa waa labadaa wey horta kow diinta in la dhowro xiraasat diin sow diintu shan qodob lagama dhowri jirin soo mayna odhan shan diintu waxay dhowrtaa waxay ilaalisaa maqaasidkii sow shan mayna odhan الnafsu والdiinu والcaqlu والcirضu والmaalu soo ma haysaan hada huwa diin wax la ilaalinaya waa taa wey marka maha khamiisada iyo dharkaa xidhataan maaha hada ma maqsad waxaa doonto xidho ilbis maa shi'it ma candina mushkil mar hadduu ku asturayo jazaak allah khayr ma candina mushkil aynagu dawakiinaka maaha waxaa la dhowraya waa maxay addiin alcaql almaal alcirdi wاlnasl waa marka zinadii waxaa waaweyn ayaa la ilaalinaya marka khilaafo haddaad maqashaanoo inta aan ka sheekeynay buu kule wadaadkan khilaafo haddaad maqashaan maxaanu uga socda waa labada kelmadoodoon xiraasat اddiin wa siyaasatu addunyaa fafham dalik war waxayga faham buu ku yidhi ha ku gasho fafham dalik wactabirhu ku cibro qaado fii maa nuuriduhu calayka min bacdu war warka aan soo socdo arinka horta iga fahm buu ku yidhi wallaahu alxakiim alcaliimu maxaan u socdaa buu ku leeyay xiraasatu diini wa siyaasat dunyaa labadaa qodob ciddii isku haysaa waa sharci waa xukmi khilaaf can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam markaa soo fasli wuxuu geli doonaa waan wadaya dhegeysta aada isoo eegada doontaan faslun fi ikhtilaafi اlummati fi xukmi hada almansibi wa waa xukumkan ka hadlana maxay waa khilaafadii baan ka hadlaynay xukunkaas waa xukm harciya soo maa xukm harciya horta aan kuu soo koobo horta laba dagagaan kuugu sheego waxa uu soo wado horta warka madaxdiisa hadhowna faahfaahinta hangalno warka qodobyada ugu roosama dhada idaacaddu qodobyadii ugu roonaa saasoo kale haddaad maqashid xutol haddii bu kuu roo yahay fii ikhtilaafi alummati fii xukmi hada almansib wuxuu ka hadlayaa horta dadku muslimiintu inay madax lahaadaanoo khaliifo muslimiintu inay lahaadaan ma waajiba ma sunna ma mustaxabiba ma makruuhba ma xaaraanba maba loo baahno miya dad meel wada jooga saanoo kale inay madax lahaadaan ma waajib baa horta inaynu madaxtooye iyo ciidan iyo kala dambeyn iyo dhegadhegayn inaan lahaanaa munaajiba mise waa hay laga shay laga diintiina lama oogi karo adduunyadiina lama maamuli karo haddaan la kala lahaanin madax haddaan la lahaanin laba madax soomay odhan khilaafada gebigeeduba waa xiraasatdiini wa siyaasatudunya soomayna odhan haddaan maamul iyo hogaan iyo xolo la aruuriyo iyo meel la aruuriyo iyo warka la kala dambeeyo iyo khito maanta la fuliyo haddaanay jirin sidee diinna lagu ilaalin sidee siyaasadna loo maamulo adduunna loo maamulo ma jiro qarakaasi mare qaar kale waxay yidhaahdeen waayahay haddaba xukunkaa ma caqligaa keenay mise sharcigaa keenay inay waajib tahay ma xukmi caqli ahba mise waa xukmi harci ah waa xukmi harci ah lann inagu ahlusunna waljamaca waxaan ku tagnaa maxay axkaamta ma caqligaynu ku ogaanaa mise nasigaynu ku ogaanaa nasigaynu ku ogaanaa marka nacam baahida loo qabo dad meel isku yimid oo muslimiin inay madax lahaadaani waa xukmi sharci ah halkaa matole halkaa matole dheh halkaasu kaa marinaya ehm, qaar baa ku tegey oo yidhi ma loo baahna ma loo baahna waxaynu ku falayna dheer dadku hadday kala joogayaan oona isboobaynin diintiina ay dhaqan tahay salaadihiina la oogayo axkaamtiina la oogayo ma baahni ba yidhahdeen waxbanu wada bay nagaba dhaafa kuwa waxaa ku tegey khawaarijtaa ku tegey oo markii lawlankii faraha badnaa iyo dagaalkii faraha badnaa iyo muslimiinta dhexdooda marka iswada laayeen <laughs> ayay yidhahdeen maba u baahnin ba adeer maba u baahninba waa qowlun daciifun saaqid wax macno leh aanu maxaytoon lahayn halkaa markuu marinaya haddana aqwaasha aan kuu sheegay waidaa taqarara ana haada اlmansib haddaan kuu sheegay buu ku mansibkani waajib inuu yahay bilijmaaci waajib inuu ku yahay fahuwa min furuud اkifaaya waa furuud اkifaaya dadkao dhan ile wada khilaafo noqon maayaane qof hadduu qabto inta kale way hadduu qof madax ummadda u noqo inta kale way ka way way way ka dhacday fayatacayanu calayhim nasbuh dadkii meel wada jooga inay hogaan xiraasatu diin wa siyaasatu dunya ku maamulo inay samaystaan maxay ku tahay waajib ayay ku tahay watajibu cala alkhalqi jamiica طaacatuhu dadkaasoo waxaa ku waajiba marka in iyaguna aطeecaan aiicu اllaha waaiicu rasuula wauli اmri wa uli اlamri minkum waaya qodobka loo gelaya duruus horena waan idinku sheegay halkan qodobka wuxuu gelayaa soo imika maku heshiinay inay muslimiintu madax inay lahaadaan inuu yahay waajib sharci ah maku heshiinay cidda khilaaftayna qowlkoodii ma burinay halkaa ijmaac inuu ku guntamayna ma sheegnay haddii la tacyiiniyo muslimiintu ay cid doortaanna in la maqlo maqalkaasi waajib inuu yahay ma sheegnay binas ilaaya maku sheegna intaa bay la socotaan waaya wuxuu gelay hadda wuxuu gelaya wuxuu leeyahay laba madaxweyne muslimiintu ma lahaan karaa saddex madaxweyne muslimiintu ma lahaan karaa imisay marayaan dhowr iyo konton soo maha iminka waa dhowr iyo konton dowladood muslimiintu dhowr iyo de munadamatu tacaawun islaami waa labiyo konton dowladood muslimiintu maanta ilaan danayna kuba daro ka dabageeyo saddex iyo konton iyo racsiya ah, sooma haddee hadda fiiri hadda haye waayo haddaba adigan xiraasatu diin wa siyaasatu dunya iyo shareeca la ogahayaayo ma banaan tahay muslimiintu inay lahaadaan hal xaakim halkaasuu gelaya wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaana caqdu haada اlmansib kursigaa iyo xilkaa in loo magacaabo liinayni macan laba qof oo wada socdo looma magacaabi karo wa calayhi jumhuur اlculamaa jumhuur culamaana halkaasay ku tageen maxay qaateen dawaahirta axaadiista nabiga sal اllahu alayh waslm xadiikii saxiix muslim ku jire eh, idaa buuyica likhaliifatayn laba khaliifo haddii loo baayactamo ka dambe dila faqtulu aakhara soo may ahayn ninbaa khaliifo loo magacaabay mid kale yidhi igu dara anigana ka dambaa la yidhi qabax ummaddii mid lagu heshiiyey dee halkaasuu mariyey ma banaano buu yidhi fii kitaab imaara kitaab اimaara صaxiix muslim ka raadi halkaas yaa aba qowlka yaa aba waxaa qaba jumhuuri culama mansibka khaliifadu maxay qabaan waa waa hal walaa yajuusu inayn ka labaadee ku murmana anba bixiya ummaddii buu kala kala he kala kaxaynaya halkaa markay maraso hore darsigan waan idinku sheegaye qarnigii hanaad qarnigii hanaad warbaa soo baxay laba nin baa soo baxay mid waa imaam اjuwayni imaam aljuwayni imaam اaramayn imaam alxaramayn waa sheekhi hazali abi xamid اlghazali waa sheekhiisii ayaa soo baxay kitaab kitaab alirshaadu ilى qawaaic اladilati ayuu leeyahay alirshaadu he ilى qawaaic اladila kitaab kaloo hargeyse ku akhriyay bir hore rag siyaasiyiinoo iminka madaxda siyaasiyiinta waaweyn beri baan kitaab u dhameeyey kitaab baan u akhriyey baa jiro isagana imaam juwayni baa leh ghiyaas اlumam ghiyaas اlumam cinda iltiyaafi الظulam waa ninkii sii bredicti gareeyey waa ninkii sii mala awaalay imaamu juwayni haddii muslimiinta uu yimaado xili aanay muslimiintu khaliifaba lahayn maxay yeeli doonaan <laughs> beriga maxay ka ahayd wax weyn bay beriga ahayd oo muslimiinta bilaa khilaafo noqon doona oo muslimiinta kalaab tegi doona oo muslimiin abadan kuma dhicin laa caqla faqiih walaa caqla siyaasi kuma dhicin ila imaam اjuwayn imaam اjuwayn marka isagu qarnigii shanaad afar boqol iyo dhowr tobaatankiibuu go-ay imaam juwayn raxmatullaahi calayh isagu wuxuu ku tegey inay bannaan tahay inay muslimiintu lahaan karaan dhowr madax inay lahaan karaan goorma buu yidhi haddii ay kala fogaadaan dhulka ay ka talinayaan oy suurtogol noqon weydo in la isku keeno oo cid waliba ay u madax banaanaato meesha ay joogta markaa wuxuu ku dabray kala kala fogaan maxaanay soo qaateen daliil waxay soo qaateen cabduraxmaan daakhil ninkii furay andalus saqru quraysh cabduraxmaan daakhil oo amawi qurayshi ka soo cararay dimashq cabaasiyiintii ka soo cararay arxad farxad ahaa masr mid tunis mid maqribi mid alcudwa dunya maqribe alcudwa اquswa andalos galay qabaa'ilkii halkaa u sheegay inuu yahay reer bani reer bani umaya ciidan casaba alcasabiya helay isagay ka dhigtay lanna waxay isku haysteen labadii qabiile yamaniyiintii ayaa isku haystay andalos marka waxay arkeen reer bani umaye oo socda markaasa waxay u bixiyeen walaqabu naasira cabdaraxmaan amiira muminiin amiira muminiin ayaa xilligaas marka cabdiramaan daakil maadaam uu dowlad kale uu ka taagay andalos iyadoo dowladdii reer bani cabaas ay ka jirto baqdaad ay maxatul ay ka jirto imaam cabdiraxmaan adakhil cid ku qabsatay oo ku diiday ma jirto alimaam almaaziriy wاnawawiyu fii sharxi muslim iyagu labadaasi waxa ay ku tegeen qowlkii jumhuurkay qabaan alaslu fi muslimiintu inay lahaadaan maxay inay lahaadaan hal khaliifa inay ahaadaan ciddii dambe timaadana ku he ku baxa in la yidhi talo haddaba dhowr iyo konton imika jira keebaa horeeye keebaase la dili ilan imika labiyo konton madaxweyneynu leenaha muslimiineye yaa awal ah imika waljuwayni halkaasu ka hadla halkaasina isku akriya cusman wuxuu ka jawaabayaa waar maanta maxaa suurtagal ah ma ku dadkan nin walba calanka uu samaystay baynu la shamirnaa subxaana rabbika shamir ya qaadiri rubaynu la shamirnaayo intii cid meel joogtaaba intaa un bay ka shaqaysaayo ku xidhnaataa mise wixii waa lasku furaa dee wixii waa lasku waa lasku furaa waa su-aalaha waaweyn imika taagan ee la raba markaa ijtihaadun jadiid juwaynitiisi hadduu ka jawaabay nawowi iyo maasinatoodii hadday ka jawaabeen maanta inaga waxa inoo hor jooga darfu cusub oo siyaasiya ayaa inoo hor jooga meelaha muslimiintu maanta uga baahida badan yahay inay ka fatwoodaan oy ku ijtihaadaan ay ku celceliyaanna laysa fi اlcibaadaat walaakin fi اlsiyaasati الsharciyati wاliqtisaad labadaa qodob baa maanta caqliga muslimka looga baahanya maxay in uu fanto oo uu ijtihaado uu nusuustii calaliyo oo labadaa uu ka jawaabo asiyaasa sharciya wاliqtisaad almaal labadaa in laga jawaabo ayaa maanta mudan markaa baabulijtihaadi meelo badan waa u furan yahay lakin wuxuu aad ugu sii furan yahay labadaa qodob buu ugasii uga sii furan yahay halkaa marka uu mariyey ee uu sheegay xukunkaasi khaliifada in la magacaabo inuu yahay waajib waajibkaasi inuu yahay waajib sharciya oon waajib caqliga inaanu ahayn khilaafkii khawaarijtana khilaaf geyr muctabara uu ka soo qaaday jumhuurkuna halkaa ay qabaan haddii hal khaliifo wax ka badan uu yimaadana khilaafka ku jira uu inoo sheegay waxa uu gelaya haddii ilaahay idmo shuruudiisa yarbaa ii intaas laas in yarbaa ii dhiman oo dhegaysta warka allahuma salli cala sayidina shuruudun shuruud khaliifada maxaa u shari ah an an afar heshiis baa lagu yahay midna khilaafa ka taagan inuu caalim yahay caalim alcilm waa shari min cilmiga laga hadlaya fisikis iyo madmaatikiska inuu yaqaano maaha hareecada waa inuu yahay bal qaar waxay gaarsiiyeen inuu yahay mujtahid muslimiinta maanta mujtahid laga laayahay waa inay agjoog markaa isagana dad diinta yaqaana haddaanu isagii garanaynin markaa qowlkii nabiyullaahi muuse walaalkii haaruun markii la muuse odoo fircoon calayhi salaam dee diinta ku soo oog muxuu yidhi wa haaruunu he huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya ridan yusadiqunii soo ma ahayn marka halka aayadda waxaa laga qaataa madaxdu shuruudda haddii aanay ka soo bixin cid shuruudda leh ma lagu kabi oo ag joogjoogto oo lagu kabo marka horta alcilmi waa shardi alcadaala waa shardi alkifaaya waxaad ma ka soo bixi karaa mise kama soo bixi kara dee oo kartideedii ma leeyahay afar salaamu alxawaasi walacdaa xubnihiisu inay dhammaystiran yihiin aanu indhala-ayn dhegala-ayn aanu fadhiyin oo kursi lagu wadin ile waxa laga rabaa maxay hawlo badan baa laga rabaa taas afartaasi markaa xubnaha xubnaha waxay ku waxay ku dabreen xubna waxay ku dabreen mima yuؤahiru fi الra'yi wاlcamal inuu xukun rido iyo inuu camal sameeyo xubnihiisa haddii aanay qabanaynin oonay u diidaya inuu qabto laa bas afartaa ma bu ku heshiinay cilmi waan ku heshiinay cadaalo waan ku heshiinay kifaaye waan ku heshiinay salaamat اlxawaasi wاlacdaa soo warcad maaha qodobka shanaad waad ku khilaafeen ninku waa inuu quraysh yahay bay idhahdeen ninku waa inuu reer quraysh yahay inna wafta quraysh madayna joogta wafta allahuma salli ala sayidina mse wad wadnahay allahuma salli calaa sayidina maxamed war fiir waa inuu qurash yahay bay idhahdeen shardiga shanaad alqurashiya ayaa shardi maxotoo looga dhigay iyadna hakuusoo gaabiyo ha kuu gaabiyo saddex madhab ayay ahlulqibla ahlu maaha labadaa ma ku kala saaran yihiin ahlulqibla iyo ahlu ahlu sunna laba ku kala saaran soo maa ahluqibla waa kul man qaala laa ilaaha ila allahu muxamadu rasul salla salaatana waistaqbala qiblatana waa ahlul واهل القبلة أهل السنة waxa weeyaan weyaan waa khaas marka waa mowqif siyaasi ah ahlusunna waljamaca waa mowqif caqadi ah ahlusunna waljamaca waa qowlun fi saxaaba ahlusunnati waljamaca ahlulqibla war saddexdaa bage baan raba inaan gaabiyo ku kala tagna marka intaasaan in yar kugu tawreed waan iska dhambaynaya darsi ahlulqibla markay yimaadeen shuruuطun madaxweyne yaa shardi u ah saddex cilmiga khilaaf kama jiro cadaaladda khilaaf kama jiro kifaaya khilaaf kama jiro salaamaة اlxawaasi lakiin maxaa laisku haystaa alqurashiya ninkaas waa inuu yahay reer beni quraysh qabiilkii quraysh waa inuu yahay maku dhactay isfo adeer yaasir yaasiinu hadda fiiri hadda fiiri hadda allahuma salli ala sayidina maxamed waaya alkhawaarij alkhawaarij waa firqaة mubtadicaة daalaة khaarijaة can ahlisunati wاljamaca qowla waaxida heshiis ma nahay taa maxay ku tegeen iyagu waxay yidhaahdeen qof kastoo muslim ah ashhadu an laa ilaaha ila اllah muxamed rasuul اllah qaba oo qirtay muslimiinta madaxweyne wuu u noqon karaa addoon madow oo timihiisu duuduuban yihiin oo sankiisu kuusan yahay haba noqda eh yasiir asmac waaطic walow kaana cabdan aftasa xadiiskaasay qabsadeen xadiis khaas yaa ku tegey khawaarij waa qowl baaطil kow kuwa xuquuqulinsaanku maanta ha yidhaahdaan mala kuwaasaa u dhawaayay waxba kama jiraan qowlka qowlka labaad yaa qaba ashiica ashiica alrawaafid shiica waa musطalaxii hore qadiimiga ahaa rawaafidna gadaalbaa iyaguna maxay yidhaahdeen qorashiyadiiba hoos uga sii daadegeenoo ahlubeytka nebi maxamed ubaa noqon kara bay idhahdeen qorashyadu waa waasiciya waa ballaariseenbe marba qorashyaa loomaha ahlubeytka nebiga weliba ahlubeytkiina way sheegeen intaa unbaa cid aan intaa ahaynima ma noqon karto kuu sheegay isagana isagana waa qowlun baail qowlka saddexaad ee ahlusunna waljamaca ku tegey ahlusunna waljamaca maxay yidhahdeen alqurashiya shardiga ee qaba xadiiskii nebigay markaa qabsadeen sal اllahu alayhi wasalam ee uu nebigu kulahaa sal slam ala'imatu min qurayshin nebigaa yidhi sal slam muxuu yidhi nebigu dhaha ala'imatu yaa yidhi yaa yidhi ku celiya nebigu muxuu yidhi ala'imatu muxuu yidhi nebi maxamed ala'imatu he haydin gasho haddaba si fiican haydin gasho nebi maxamed baa yiridaas horta horta haydin gasho horta wax weyn wey kelmaddaas hadda nebi maxamed baa yidhi hee waa warweeyey wey muxuu yidhi nebigu alaimatu hadalkaas saddexdaa madhab ba kuu sheegay ya saddexdaa madhab kutubta markaad imaamada ugu tagtay saddexdaasoo mid walba daliilkiisa uu wato ayuu kuu sheegi doonaa ninka kitaabka aynu akhrinayna markaa qoray horta xadiiskii waa soo wariyey wa ama nasabu اlqurashiy faliijmaaci الsaxaabati cala الsaqiifati yowma dak maalintii saqiifa warkaasay ku heshiiyeen waxtajat qurayshun cala ansaar ansaari markay sacad ibni mucaad keeneen qorayshi way kula dooday sacad ibni cubaade maalintii la dooranayey qoraysh baa dootay ansaari maxay tidhi mina amiir wa minkum amiir idinkuna mid keena annaguna mid baanu keenanaa waxtajat qurayshu biqowlihi sal slam alaimatu min quraysh inaanu nebigu odhan bay yidhahdeen reer quraysh ansaar halkaasay maqashay markay ansaari maqleen nebi maxamed baa yidhina way way way aaminsan warkaas war cad maha xadiid kalaa jira axsab bukhaari buu ku jira bay tahay malaha oo leh laa yazaalu hada اlamru fii hada اlxayi min qurayshin laa yazaalu ka zuuli maayo hada اlamru xukunkani fii hada amru ummadani fii quraysh ka zuuli maayo ala'imatu min quraysh xadiis ma yahay laa yazaaluna xadiis halkaa ma ahlu sunna ayaa ku tuki warkaas warcad soo maha wadaata kitaabka qoray marka isagu isagoo taa diidanayn isagoon he taa diidanayn ayaa wuxuu leeyahay haye kaasi waa maxay waa waa qowlkii nebiga waa qowlkii nebiga ala'imatu min quraysh laa yazaalu hada alamru fii hada alxayi min quraysh lakin wuxuu yidhi mafhuumkiisa waa maxay allah allah allah ha muxuu yidhi ايش المفهوم مفهوم الحديث waa maxay buu xadiiska ma diidin ani xadiiska ma diidin uu yidhi hada waa ibn khalduun xadiiska nebi maxamed ay muxuu uga jeeday nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay ibn khalduun markaa nebi maxamed wuxuu u jeeday berigaa caraboo idili cid ay ka haybadaysato oy casabyo uga baqdo tiro iyo taan uga baqdo madaxnimo ay u qirto uga dambayso qorayshun baa jirtay marka casabiyadiisii oo <laughs> kitaabka gebigiisaba ku sanifay ayaa wuxuu leeyahay maqsuudka nebigu waa maxay buu ku leeyahay waa casabiyat alquraysh ee quraysh ma rabo sax maaha anugu lama qabo laakiin waa idiin sheegaya siduu leeyahay siduu idiin sheegaysa isagu muxuu ku leeyahay nebigu muxuu rabaa alcasabiya cid allaale ciddii casabiye leh ee tiro leh casabiyadiina maxaan ku sheegnay xoolo iyo maal iyo karti iyo difaac ciddii kula garab joogtaa markaa markii ay caalamka islaamiga u faafay ee tarafkii tarafkii u farabatay ee dowladihii muslimiintu qabiyadii qurayshi way ku dhex way ku dhex milantay hantidii iyo wixii maxaa ka jabay shawkadii ayaa ka jabay adduunkiina way ku kala way ku kala faafeen cajamkiibaa uga qaalib noqday quraysh xukunkii islaamka ma uu mafhuumkii uu zuulay falcilatu taduuru maca alxukmi adama wujuuda wacadaman usuliq ciladu waa casabiya hadday casabiyadu qurayshi weli haysato iyagaa leh hadday ciladu zuusho tazuulu qowlka ayaa qaba ibnu khalduun qolooyinka kitaabku wuxuu ku sheegay qolooyinka kale ee qaba iyaguna inaanay qurashiyadu shari inaanay ahayn abu bakr baqilaani ayuu isagu ku sheegay oo isagu wuxuu yihi lamaa adraka maa calayhi albaqilani saaxibi saaxibi muxuu tirayaa kitaabkii quraanka nasr quraan kitaab weyn wuxuu leeyahay baqilani laba mujallad oo quraanka ah lama adraka ma calayhi casabiyatu quraysh min atalaashi walidmixlaal markuu arkay buu yidhi aan wadayna lama adraka calayhi markuu arkay qurayshoo allahuma salli calaa sayidina maxamed qurayshoo sii milmaysa markuu arkay ayuu abu bakr isaguna qowlkan ka noqday yidhi qurayshi maaha shardi maxuu tolay maaha laakiin markaan baadhnaan eegnay qowlka ibnu khaldun sax maaha abubakr baqilaani wuu qabay shariyat quraysh wuu qabay ma diidanin ma diidaneen qowlka ibnu khalduun naqliga uu ka soo naqilay abubakr eh, albaqilaani cawaad shariif ninkii cawaad macruufkii ciraaqiga ahaa aakhirka muxuu dhigay bal cala alcagsi min dalika fi kitaabi tamhiid kitaabka tamhiidka abubakr albaqilaani cagsiga ibnu khalduun buu sheegayaa buu yidhi oo wuxuu ku leeyahay faqad ishtara albaaqilaaniyu wa kaana ashcariyan waxa uu shari ka dhigay an yakuuna alimaamu qurashiya min asamiim laa min almawaali xataa min asamiim ayuu geliyey waa inuu qox qurashiya ahaada waa inaanu noqon xataa min almawla waa inaanu noqon masaladaas iyadna halkaa dhig waxaynu ku bilaabi doonaa darsiga xiga fii madaahibi shiicati fii axkaami alimaama soo socdo ilahayna gaaro intaa imkaan sheegna o ahlu sunnan ka sheekayna bal shiica imaamay alimaamiya shiicaduna maxay ka qabtaa isbuuca dambaynu geli doonaa wasala allahu calaa sayidina moxamed calaa aalihi wasaxbihi wasalam